bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمعين allahuma انfcna ma clمtna وعلمna ma ينfcuna وزidna cilmا qala الإmam أbوالxuseين mسلم بن الxajاaج بن mسلم الغushayriي النaysaburi raximh اllah taعaalى xadaثna qتaybaة بن سعيid fي baabi istixbaabi mubaayacaة الإimaam الjeysha cinda iraadaة الqitaal imaamka inuu la mubaayacooda wanaagsan cinda iraadati alqitaal aljeysha jeyshka inuu la mubaayacoodo cinda iraadati alqitaali dagaalka marka uu doonayo si ballan loo wada galo oo cadowga aan looga cararin adkaysi iyo sabirra loo yeesho ayaa waxaa la cusboonaysiinayaa ballanta iyo baycada iyo heshiiska wa bayaanu baycati ridwaan baycada la magac baxday baycatu ridwaan iyaduna caddayn la caddaynayo dhacdayna taxta shajara geeddii qurac ahaa ama abaq waxaa tidhaahdaba hoostiisa baycadii nabiga uu saxaabada la galay iyo heshiiska uu la galay meeshaas iyaduna waa la caddaynayaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu darif albaglaani qala xadaثna leyt bnu sacdin الfahmi qala wxadaثna mxamed bn rumx bn muhaajir qala akhbarana alleyt bnu sacdin can abi zubayr mxamed bn muslim bn tadrus الmaki can jaabir bn cabdillaahi bn cmr bn xaraam asulami radi allahu canهuma qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya alfan wa arbacami'a kun iyo afar boqol baan ahayn buu leh xudaybiya waxaan ku soo marray khasawaadkii waa meel xuduudda xaramka u dhow dhinacan jiddana kaga taalla nabigana calayhi salaam uu degay sanadkii lixaad ee hijrada nabiga calayhi salaam qasadkiisuna cumro ay ahayd markii dambena sansaan dagaal u ekaatay ugu dambeynna lagu khatimay sulxi iyo heshiis iyo muslimiintu inay halkaa ka soo laabtaan sanad dambena loo fasaxo waa markay maka ay haysatay kufaaru quraysh gaaladii quraysh kun iyo afar boqol baan ahayn buu leey jaabir riwaayo kaloo imaan doontana kun iyo shan boqol riwaayo kalena kun iyo saddex boqol tiradaa laisku khilaafay intay ahayd laakiin xuduuddaasi bayna arbacomia wa khamsomia afar boqol ilaa shan boqol iyo kun kun iyo afar boqol iyo kun iyo shan boqol meelahaasay ahayd fa baayacnaahu waa la mubaayacoonay nabiga calayhi salaam geeddii shajaradaheed markii weji dagaal uu u ekaaday arrintii ay u ekaatay cuhmaan binu cafaan oo nabigu uu maka u diray quraysh inuu la soo mufaawadoodo wadahadal la sameeyana war sheegaya uu soo duulay in la ikhtiyaalo la dilay markii dambena aan noqonin sidaas ayuu nabigu calayhi salaam saxaabada iskugu yeedhay wuxuu leeyahay fabaayacnaahu waa la mubaayacoonay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa cumaru cumar bnu lkhadaabna aakhidun uu haya biyadihi yadi rasuul gacantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam taxta ashajarati geedi hoosteedaan kula magacoonnay nabiga gacantiisuu soo hayaa kun iyo afar boqol oo qof ayuu rabaa nabiga gacanta inuu geliyo salliga geliyo baycadu min albaac baa laga keenay mid walbaba gacantiisuu soo taagaya baaciisa kanna waa soo taagay marka gacmihi baa la saarayaa inuu ballan iyo heshiis iyo cahdi ilaahay ku gelayo inuu maqli oo adeeci oo awaamirta uunan khilaafaynin carar waxa la yidhahdana uu iska ilaalin doono cumar baa marka gacanta saa nabiga ugu hayay calayhi salaam si gacanta saxaabada kale ayna gacantiisa ugu khaldamin nabigana calayhi salaam gacantiisana ayna u daalin uu hayaa marka saas u hayaa wa cumaru aakidun biyadihi gacanta nabiguu hayaa taxta shajarati geedi hoosteeda xalay yihiin shajaratu ridwaan ayaa la magac baxday wa hiya samuratun waa samuro geedkaasi wuxuu geedaha ka yahay magaciisu waa samura quraca geedka la yidhaahdo wey ama abaqa la yidhaahdo wa qaala wuxuu yidhi cumar baayacnaah baayacnaahu buu leey jaabir nabiga calayhi salaam waxaan kula mubaayacoonnay oo heshiiska iyo ballanta iyo dhaartu ay ahayd calaa anlaa nafira inaanan cararin carar waxa la yidhahda saaka inaan la yeelan <clears throat> cirkaa dheer dhulkaa dheer kun iyo afar boqoloo sanaa la soo gooyey maka duleedkeedaa la joogaa carradana waxaa haysta cadowgay kufaaru baa haysta maanta mubaayiq iyo cabsi iyo carar wax la yidhaahdo iyana dhicin baa layidhi jilibka si fiican dhulkaa loo dhigo gaalada yaan laga cararin allaa nafira walam nubaayichu kulamaana mubaayacoonna cala almowti geeri dhimasho kulamaanan heshiinin mxuuha mawdka iyo geeridu da waa gacanta ilahay bay ku jirtaa inaad gasho macaarigta iyo meelaha khatartaa ah kama dhigna inaad ku dhiban doonto marka qofkuna inuu mowd iyo geeri doonto maba aha ee waxaa weeyaan inuu u dagaalamo liiclaa'i kelimat illaah walidaalika culimmadu leeyihiin hadduu dhaho shahaadaan doonani inaan soo shihiidaan rabaa sax ma aha sax ma aha waa inuu dhaho liiclaa'i kelimatillahi baan u socdaa diinta ilaahi inay horayso korrayso cadowga muslimiinta iyo muxuu ahaa diinta ka hor imaanayana aan kula dagaalamo fii sabiili illaahi tanaa la rabaa walidaalika yuhaajim wayafiru wayakir marka ay xeelad ay keento wey xeelad markay keento dagaalku waxaa weeye marra waa hujuum marra waa xeelad dagaal baa loo insixaabi carar oo dhabarka inaa duudaan la ogolan ciidankaadi oo dagaalamaya lama ogolo laakiin ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a taas waa la ogol yahay haddaad ciidankaadu xagga kaa mari u orado ama aad dhinac ka soo orado ama ad dhinac u yar baqa baqacarar wax la yihahdo ama aad u yar taasoo kale mararka qaar xeelad dagaalah dayib marka mawdya geeri iyo qofka inuu og yahay inuu dhimanaayo ama uu dhibasho ubuu raadinayo ma ahee waxaa weeyaan allaa nafira inaanan cararin dhiicilaahi kelimatilan u dagaalanno riwaayada salaama bin akwaacna ee uu leeyahay cala almowti baan kula mubaayacoonnayna tanaa lagu xumbaaray tana saxaabada intooda kale o dhan ay qabaan oo ah dee inaanan cararin xata almowt ilaa ama aan guulaysanno ama aan dhimanno wey inaanan cararin ee loo jeeda mowdka qala wxadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna almaki xa waxadaana ibnu numayr moxamed bn cabdillaah qaala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata mara ibnu cuyayna ku yihi mara sufyaan can abi zubayr moxamed bn muslim can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi lam nubaayic rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabiga kulamaana mubaayacona cala lmowti geeri iyo dhimasho inaan dhimanno inamaa baayacnaahu calaa anlaa nafira inaanaan cararin baa nabiga alai slam kula heshiinay qaala waxadaana moxamed bnu xaatimin xadaana xajaaj xajaaj ibnu moxamed almasiisi alacwar cali bnu jurayjin cabdilmelik ibni cabdilcasiiz qaala akhbaranii abu zubayr moxamed bnu muslim samica jaabiran buu maqlay oo yus'alu la weydiinayo kam kaanuu intay ahaayeen yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya maalintii xudaybiya ceelka xudaybiya aad durdegteen ee aad cumro u socoteen gaaladuna inii diiday meeqaad dhanneedeen qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn arbaca casharata mia afar iyo toban boqol yacni kun iyo afar boqol baa loo jeedaa markii boqol boqol la dhahana waa afar iyo toban fabaayacnaahu waan la mubaayacoonay nabiga calayhi salaam wa cumaru cumar raakhidun biyadihi taxta shajara wahiya samura cumar baa gacanta hayay geedii hoosteeda ay fadhiyeen samurada aheyd fabaayacnaahu hayra jaddi ibna qays mooyeene nin la yidhahdo alqays jayd jadd jadd ibnu qays alansaari magaciisa la dhaha jadd ibnu qays alansaari magaciisa la dhaho isagoo dadkii baycada galay kumuuna jirin waana fadhiyey ikhtaba'a wuxuu ku gabaday taxta badni baciir neef geela ayuu calooshiisa hoos istaagoo lugihiisa isku qariyey oo isaga baycadii iyo yaala cararin maanta iyo arrintii guwaabadii kama qayb qaybgelin qaala waxadaanii ibraahim bnu dinaar qaala xadaanaa xajaaj bnu moxamed alacwar almasiisi mowla sulaymaan bnu mujaalidin qaala qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi cabdilmelig weeye wa ahbaranii abu zubayr baa ii warramay annahu samica inuu maqlay abu zubayr jaabiran <coughs> jaabir bin cabdillahi inuu maqlay radia allahu canhuma oo yusalu la weydinayo hal baayac anabiyu sala allah alay slam bidilxulayfa nabigu dulxulayfa miyuu baycada ku galay dulxulayfa waa madiina duleedkeedii dulxulayfa waa miiqaadka iyo meeshay ka soo niyoodaan xaj iyo cumro reer madiina faqaala jaabir wuxuu yihi laa maya maya markuu nabigu mara bayca ma dhicin walaakin sallaa biha waa ku tukaday meeshaasi nabigu waa ku tukaday oo musallaa lagu tukaday ahayd masjid baa laga dhistay walam yubaayic cinda shajara shajarada agteedana kula mubaayacoonin shajaradan waa shajaro kale oo dulxulayfa u dhow dulxulayfa u dhow marka iyaduna waa dulxulayfa iyo ashajara iyo albaydaa iyo meelahaas oo dhan waxa weeyaan dulxulayfa weeye geedda agteedana kulama baayacoona nabiga calayh salaam ila shajarata alatii geeddii mooyeene bil bilxudaybiyati ku taallay uu nabiga calayhi salaam hoos fadhiistay ee saxaabadiisu baycada ay galeen waa middii maka agteeda aheedee xudaybiya ku taallay weeye oo ilaahayna qur-aanka uu kaga warramay kuna ammaanay dadkii maalintaa meesha fadhiyey nabigana calayhi salaatu wasalaam bishaara cadiima ayuu ugu bishaaray asxaabtaas ilahay wuxuu yihi laqad radia allaahu ilahay wuxuu ka raadli noqday can ah, ilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara mu'miniintii buu ilaahay ka raadli noqday buu yidhi kun iyo afartaas boqol ee saxaabi waxaay noqdeen mardiyin canhum kuwa laga raadli noqday noqdeen walidaalika ninkii wax ka sheega mukadib biaayaati illahi weye aayadahaasuu beeniyey waxaa ka mid ahaa afarta khulafaa u raashidiin baa ka ahaa oo cuhmaan oo markaasi ku maqnaa hashaas meeshaa ku maqnaa oo nabigana calayhi salaam baycadii gacantiisa u saaray mooyeene saddex kada kale way fadhiyeen way joogeen marka ninkii abubakr wax ka sheega ka waran ama cumar wuxuu ilaahay u leeyay laqad radia allah can ilmu'miniin maalinta ayadaa geedka hoosteeda fadhiyey xadiid kale oo saxiixa nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi kuna imaan doona saxiixu muslim fi kitaabi fadaa'il ku imaan doona yaa wuxuu yidhi ma naar ma galo axad nabiga la mubaayacooday taxta ashajara in sha allah saasuu nabig alay isalatu wasalaam qof baycatu ridwaan geeddaa nabiga calay salaam mubaayaco la galay naar ma gelaayay buu nabiga aleyh isalaatu wasalaam yiri ah. markaasay gabadh ummahaatulmu'miniinka ka mida ah waxay tihi soka ilaahay yidhi ma aha minkum ilaa waaliduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya markaasuu wuxuu yihi soka alla yidhi maaha uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya marka gelitaanka la marayo wey waxaa laga hadlaye naar ma gelayaan cubuur bay marayaan jahanama waa waddada loola marayo wey marka waa laisku imtixaamayaa buundaa kor saaran siraadkaasaa la mari kuwa lagu tuuraayo kuma jiraan kuwaan marka ah, asxaabu baacat ridwaan qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi wa akhbaranii abu zubeyr wuxuu ii warramay annahu samica jaabir bin cabdillahi inuu maqlo yaquulu ladaca nabiyu sala allah alay wasalam calaa bi'ri alxudaybiya daca nabiyu nabigu ilaahay buu beriyey calaa bi'ri alxudaybiya ceelkii xudaybiya dushiisa ayuu alle ku beriyey inuu ilaahay barakeeyo waxaan soo marray inuu ceel biyo yar ahaa oo aad u biyo yaroo neefaf yaroo adhi ah xataa aan waraabin karin kun iyo afartii boqolee saxaabina waa u ooman yihiin iyo awrtoodii ay wateen nabiga ilaahay buu beriyey subxaanahu wa tacaala ku tufay kadibna jaashad maa an biyay sii daysay way burqatay ilaa markaas biyihii ay saxaabadu ka cabaan oo xoolay ka waraabsadaan oo ay ka dhaansadaan barakadii nabiga ku dhacday iyo mucjizadiisii sala allahu aleyh waaalih wasalam daca nabiyu calaa biiri lxudaybiya waa sidaas qala xadaanaa saciid bnu camr alashcafiyi wa suwayd bnu saciidin waisxaaq bn ibraahim waaxmed bnu cabda walafdu lisaciid qaala saciid wuxuu yihi waisxaaq abarana waqaala akharaani xadaanaa sufyaan can camr can jaabir bni cabdillahi qaal sufyaan thawri wey bnu dinaar can jaabir bni cabdillahi qaal kunaa yowma alxudaybiya waxaan ahayn afan wa arbacmiya kun iyo afar boqol baan ahayn faqaala nabiyu lana nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu nagu yidhi antum lyowma idinku maanta khayru ahli lardi ardada waxaa ku nool guudkeeda kuwa ugu khayr badnaaba tiimiyu nabiga alayh salatu wasalaam khayru ahli lard ehluardaha kuwa ugu khayr badnaaba tiimiyu nabiga alayh salaam cumray u imaadeen diin baa lagula dagaalay oo lagu lagu nacayba oo gaaladu ay ku hor istaageen ballantaa adagna nabiga way la galeen calayhi salaam in meeshan ay joogaan oo waddankooda ay ka soo fogaadeen iyo saldhigoodii aynan cararayn maanta ayay nabiga ku raaceen calayhi salaam markaasuu ilaahay ridihiisa kusoo dejiyey oo sakiiniyo xasiloono kusoo dejiyey oo xoojiyey walidaalika ilaahay sidaadka iyo sawaabka ku toosiyeyoo sulxigii iyo heshiiskii la galay wuxuu noqday miftaaxan lilfatxi miftaaxan lilfatxi fatxu maka magaaladan hadda ay gaalada horta taagan yihiin in gacantooda ay laba sana gudahood laba sana wixii ka dambeeya inay gacantooda soo geli doonto ayuu ilaahay barakadii iyo ballantii ay galeen ay oofiyeen ayuu ilaahay ugu bedelay ku siiyey subxaanahu wa tacaala marka xusnulmaqsad niyad wanaagga iyo daacadnimada iyo qofka inuu diinta uu daacad u yahay alla iyo rasuul amarkooda iyo daacadooda uu daacad u yahay baraka badan baa lagu helaa khayr badan baa lagu helaa wa qaala jaabir baa wuxuu yidhi low kuntu ubsir haddaan wax arki lahaa la araytukum waa ina tusi lahaa mawdica shajara geedi meesheedii mar dambe oo jaabir dee uu indho beelay ayuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahy haddaan hadda wax arki lahaa waa indhala ahaye geeddii ayadeeda nabiga calayh salaam uu saxaabada baycada kula galay waa ina tusi lahaa buu leeyahy laakiin waxaa dhacday geedda ayada ah in sanadkii baycadii markay dhacday kadib la arkay dad ag warwareegaya oo geedda hoos fadhiisanaya oo barakaysanaya markaasuu cumar radia allahu canhu wa ardaah salka ka xaabiyey geeddo dhanba salka ka gooyeyba geedu kashajara wax ay wadato oo ta'fiir iyo saamaynoo leedaha ma jirto laa dara walaa nafca durra male nafcina male geed waxa durka iyo nafcigale waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa dadkaasi xaaladdaa marka ay joogeen sakiino iyo xasiloona ku dejiyey kana raadi noqday ee geeddu wax ma wadato waxay wadata ma leh caqiidadaasi asagoo ka baqaaya cumar radia allahu canhu inay leexato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisii geedo iyo jamaadaad iyo makhluuq loo leexiyo yuu salka ka qaaday cumar radia allahu canhu ximaayatan litawxiid ilaalin uu tawxiidka ilaalinaayo dad kale uu u dhowraayo islaamnimadoodiioo maanta haddii intaasi geedda ay ooli laheed oo waata geeddii nabiga uu fadhiista o ilahay qur'aan kusoo dejiyo oo kalaga raadli noqdayo anzala sakiina uu yidhi waxaa dad badan baaba caabudi lahaa dad badan baa caabudi lahaa gaar ahaan xilligii inxidaadka uu jiray ee qaribaad fara badan iyo inxiraafaad fara badan ay timid ilaa uu markii dambe mujadidu adacwa asalafiya asheekh moxamed cabdulwahaab raxmat ullaahi calayhi uu dacwadii boorka ka afuufay oo uu dadka ku xidhay rabbigood oo uu yidhi dur iyo nafci ilaahay baa iskale qubuur la kor fadhiisto iyo geed wax la moodo iyo dhagax wax la moodo waxaasoo dhanba allay kaa fogeynaysaa shirki weeyaan ilaahayna wuxuu yidhi xadiidulqudsi ana aghna shurakaa'i can ishirki man camila camalan ashraka fiihi axadan hayrii taraktuhu wa shirka dad in wax isku darsanno aniga waan ka deeqtoomaa bu ilahay leeyahy marka geedkanaan wax moodi ilahayna waan ku xidhnahay maa nacbudu min yuqaribuna ila allahi zulfa ilahay baan ku gaaraynaa ku maraynaa waxaasoo dhan lama ogolo ducada markii laga hadlaya ilahay muxuu yidhi inuu addoomihiis u dhow yahay waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii fa innii qariib ku dheh lama dhihin nabiga alay sl waasada lama gelin ku dheh waxaad ku dhahdaa lama dhihin toosba waxaa lagu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii faqul lama dhihin ee waxaa la yidhi fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan marka arrimahaasi waa arrimaha samiimulcaqiida ah tawxiidka ah iimaanka ah qofna yuunan caqiidadiisa iyo iimaankiisii iyo tawxiidkiisa ku kuqamaarin yuunan ku qamaarin qof walba intuu nool yahay yusaxix caqiidatahu yusaxix iimaanah yujadid iimaanah ha cusboonaysiiyo iimaankiisa ha hagaajiyo iimaanku waa duugoobaa kama fi xadiid saxixa nabig ku so aror alay salaam sida dharka u duugoobaa iimaanku duugoobaa intaas oo dhaawac iyo waxaa gaadha dacfi iyo naqsi badan baa gaadha macaasida iyo munkaraadka ku nusqaamaa famaa baaruka ibtidaaca iyo shirkiga iyo wax ilaahay khayrkiia qalbigaada hadduu kusoo galo oo aad wax u malayso arrimahaasoo dhan khatarteeday leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waa ammaanay antum alyawma khayru ahli lardi jaabir marka hadalka uu leeyahay waan arki lahaa haddaan arkayo waa ina tusi lahaa geeda mar horaa laga faraxashay <clears throat> oo salka laga tira laga qaaday inka badan oo saxaabadana wayba garanba waayeenba in badanna wayba garan waayeen qaar malmaleeyeyna cumar geedkiiba wuu ka qaaday qaala waxadaanaa moxamed bn muhana wbnu bashaar bin daar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar gundar xadaanaa shacb bnu xajaaj can camr bn murata can saalim bn abi ljacd qaala sa'altu jaabir bn cabdillahi baan waxaan weydiiyey can asxaabi shajara asxaabi shajaraan weydiiyey geedii ayada shajaratu ridwaan faqaala wuxuu yidhi low kunaa mi'ata alf boqol kun haddaan ahaan lahayn lakafaanaa way nagu fillaan lahayd kunnaa waxaanse ahayn alfan wa khamsamia kun iyo shan boqol baan ahayn <clears throat> hadalka waa hadal ikhtisaar oo gaaban waayo maxaa ku fillaanaya oo laga soo hadlay markaas hadal hore buu ahaa oo ku saabsan mucjizadii nabiga daahirtay biyihii yaraa ee batay ee saxaabadu ay ka cabbeen ay ka dhaansadeen oo xoolihii ka waraabiyeen taasay su-aashu ku xidhan tahay ee ma aha mid hadda aan soo marrayoo waxaas laga hadlaya ma jirin taas horay ahayd marka waxaa la weydiiyey meeqaad aheeden kun iyo afar boqolta waxay ka timid waxay ka timid marka horeba in biyihii ilaahay barakeeyey oo laga dhargay markaasaa waxaa li oo meeqaad aheedeen fa qaala wuxuu yidhi low kunnaa mi'ata alf boqol kun haddaan ahaan lahayn lakafaana waynagu filaan lahayd kunnaa alfan wa khamsamiya kun iyo shan boqol baan ahayn marka ilahay kun iyo shan boqol biyo yar deeqsiiyey oo barakay ugu barakeeyey boqol kunna waa barakada nabiga alay slam waa gaadhsiiyey mubaarak buu ahaa rasuulkeena sala allahu aleyh waalih wasalam qaala waxadaanaa abubakr bin abi shayba ilaahay hadda sunnadiisii iyo hadyigiisii iyo dariiqiisii iyo manhajkiisii ayaa mubaaraka ah, oon haysannaa qur-aankii lagu soo dejiyana waan haysanaa xadiiskiisana waan haysanaa sala allahu aleyh waalih wasalam salligiisana waan haysannaa mar allaa marka ku sallidaba malag baa kaa qaadaya jumcadana toos baaba loo gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam barakadana salliga nabigana hal mar haddaad ku sallido toban jeer buu ilahay kugu salinayaa wa hada min barakatihi sala allahu aleyh waalih wasalam qala wxadatana abubakr bn abi shayba bnu numayr qala xadaana cabdullahi bnu idriis alawdi xaw xadaana rifaca bn lhaytami qala xadaana khalid yani aan khalid bin cabdillah addaxaan kilaahuma yaquul can xuseyn bay ka wariyeen ibn cabdiraxmaan asulami can salim bin abi ljacd can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal low kunaa miata alfin haddaan boqol kun gaari lahayn oo ahaan lahayn lakafaanaa biyihii yaraa waynagu fillaan lahayn barakada nabiga gaadhay kunaa hamsa casharata mia shan iyo toban boqol baanse ahayn kun afar boqol aan soo marray shan iyo toban boqol waa kun iyo shan boqol wey qaala waxadaanaa cuثmaan bin abi shayba waisxaaq bin ibraahim alxandali qaala isxaaq akbarana waqaala cuثmaan xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid dabi can ilacma sulaymaan ibni mihraan abu muxamed ilkahili qaala xadaanii salim bin abi ljacdin qaal qultu lijaabir waxaan ku idhi kam kuntum yowmaidin maalinta aad leedahay biyihii yaraa ee sii guraayay baa ilaahay barakeeyey oon cabnay meeqaad dhannaydeen qaala alfan wa arbacamiya kun iyo afar boqol kasriga marra kasrigii baa yaa la xisaabi marra kasrigii baa la hadrin oo laga saari meesha kun iyo afar boqol iyo wax ziyaadadaasa marra shan boqol oo gaarsiin marra waqiila hayra dalik qala xadaثana cubaydullahi bn mucaad alcambari qala xadaثana abi mucaad alcambari qala xadaثana shacb bn xajaaj alwaasidi can camr yani ibni murata qala xadaثani cabdullahi bn abi awfa cabdullahi bn abi awfa radia allahu canhuma asulami qaala wuxuu yidhi kaana asxaabuhu shajara geedda dadkii nabiga baycada kula galay waxay ahaayeen afan waalaatamiya kun iyo saddex boqol bay ahaayeen wa kaanat aslam reer aslam qowskii la yidhaahdo waxay ahaayeen humna almuhaajiriin muhaajiriin markii sideed loo qaybiyo meel aslam baa lahaa way badnaayeen riwaayadana kun iyo saddex boqol bay leedahay inkastoo guud ahaan qaacida ay dhahaan riwaayat lqaliil laa tucaaridu alkaiir laakiin haddana waxaa dhici karta riwaayadan oy bacd ahlilcilmi ku doodaya leeyihiin waa shaad leanna riwaayatu kun iyo afar boqol iyo kun iyo shan boqol si baan ku jamcin karnaa marra intii jabneed ee tobanka aan dhannayn baa la xisaabi marra intaasaa la iska dhaafi waa la yidhi laakiin kun iyo saddex boqol markii la yidhahdo ma gaari karto arrintaas marka iyadoona muran baa ka taagan xadathana ibnu muhanna moxamed ibnu muhanna alcanazi abu muusa azaman qaala xadathana abu daawuud adayaalisi sulaymaan ibnu daawuud adayaalisi xaw xadahanaahu isxaaq ibnu ibraahim ibn rahwahi akhbarana nadr ibn shumayl jamiica can shucba bihada اlisnaadi milah mutaabaca wey qaala xadathana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana yaziid bnu zureyc can khaalid bni cabdillahi daxaan can alxakam bn cabdillahi bn acraj can macqil bni yasaarin macqil bn yasaar radi allah canhu qaal laqad ra'aytunii yowma shajara waxaan isgaranayaa maalintii shajarada geedaasi salkeeda la fadhiyey saxaabadii iyo iyo nabigoodii calayhi salaam baa halkaa fadhiya wanabiyu nabigu calayhi salaamna yubaayicu naas dadkii buu la mubaayiconaya qof qof buu gacanta u saaraya wa ana raaficun anna waxaan kor u hayay ghusnan laam min aqsaanihaa geeddaasi laamaheedii ka mid ah yaan can ra'sii madaxa nabiga kor oga hayay oo inaan nabiga taabanin cumarna gacanta u hayaa wa naxnu arbaca casharata mia kun iyo afar boqol baan ahayn saxaabada nabiga ixtiraamkay u ixtiraami jireen tacsiir iyo tawqiir iyo muxuaha ixtiraam ayay nabigu uhayeen calayhi isalaatu wasalaam qaala lam nubaayicu cala almowt kulamaana mubaayacoonin dhimasho iyo geeri walaakin baayacnaahu cala anlaa nafir inaanan cararin ayaan kula heshiinay nabiga calayhi isalaatu wasalaam cararka ile lama ogolo in la cararo min akbar alkabaa'ir bay ka mid tahay muubiqaadka waxaa ka mid ah atawali yowma zaxf maalinta dagaal uu jiro ee saf iyo saf la yahay qofka inuu biiqoo cararo dunuubta kabaa'irta lagu halaagsan bay ka mid tahay qala wxadaanah yaxya bnu yaxya qala akhbarana khaalid bn cabdillahi daxaam can yunusa ibnu yaziid bihada اlisnaad qala wxadaana xaamid bnu cumar xadaana abu cawaanata alwadax can taariqin ibn cabdiraxmaan can saciidin almusayabin qaala wuxuu yidhi kaana abi aabbahay wuxuu ahaa aabbihiis waa saxaabi almusayib ibnu xazn almahzuumi wey almusayib ibnu xazn almahzuumi radia allahu canhu bnu mahzuum wey qaala wuxuu yidhi kaana abi aabbahay wuxuu ahaa almusayib miman baayaca rasuula allah dadkii nabiga calayhi salaam baycada la galay cinda shajarati geeda agteeda qaala faintalaqnaa fii qaabilin sanadkii sanadkii ku xigay ayaa soo kacnay xaajira anagoo xajinayna yacni anagoo qaasidiina ilaa beytillaahi cumrada xaj iskaga magacaabaaye wa ilaa xajku waxay ahayd <clears throat> xajka waxaa la xajiyey afar sano kadib ama saddex sano kadib sanadkii sagaalaad baa la xajiyey marka fii qaabil haddii lada sanadka soo qaabishan sanadkaasi cumraa lagu yimid la magac baxday magacay lahayd cumratu alqadaa xaajiin annaga u fa khafiya calaynaa waa naga qarsoonaatay makaanuhaa meesheedii soo maartid meeshii geeddii waa magaranba weynayba ilaahay baa ka qariyey kuwii agtag taagnaa markii la arkayna geedii geedkii cumar baa qaaday fa in kaanat tabayanat hadday idinka inii caddaatay oo ragga jaabir iyo waa kay lahaayeen waad arki laheene inta kaanat tabayanat lakum idinka inii caddaatay fa antum aclam idinkaa yaqaana annagu laakiin garan weynay waxadaanii moxamed bnu raafic naysaabuuri qaala xadaana abu axmed wasmhu mxamed bn cabdillaah ibn zubayr alasdi abu muxamed qaala wuxuu yidhi waqara'tu calaa nasr ibni caliy ayaan ku dul akhriyay can abi axmed marka dariiqaasaana ku wariyey buu leeyahy riwaayatu moxamed bn raafic can shaykhihi marka wuxuu leeyahay waqara'tu calaa nasr ibni caliy can abi axmed marka marra waxaa weeyaan ninka la yidhahda abi axmed iyo alimaamu muslim inuu yahan waa dhici kartaa nasr bn caliy aljahdami ama mxamed bn raafican inuu yahay marka xadaanii mxamed bn raafic qaala xadaana axmed abu axmed maxamed bn cabdilaahi ibn zubayr qaala waqara'tuhu waxaan ku dul akhriyey calaa nasr ibn cali ayaan ku dul akhriyey can abi axmed buuna ka wariyey marka hadii la dhaho maxamed bn raafic biwaasida ayuu kaga qaaday oo nasr bn cali baa udhexeeya qaala xadaanaa sufyaan athawri can daariq bn cabdiraxmaan kii haddaa soo marray wey daariq bn cabdiraxmaan can saciid bn musayibi can abihi almusayib bn xazin annahum kaanuu waxay ahaayeen cinda rasuuli illaah nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam caama shajara sanadkii geedka heshiiska iyo baycadii weyneed ee qiimaha badneed ku dhacday qaala fanasuuha way halmaameen saxaabadu min alcaami lmuqbil sanadkii ku xigay ee soo socdayba waaba la garan waayey qaala waxadaanii xajaaj bnu shaacir wmaxamed bnu raafic qaala xadaanaa shabaaba ibnu sawaar qaala xadaanaa shucab bnu xajaaj can qataada bnu dicaama saduusi can saciid bni musayib ibni xasin can abihi almusayib ibni xasin almaqsuumi qaala laqad ra'aytu shajara geedda waan arkay uma ataytuha waan imaaday bacdu sanadka ka dambe falam acrifha ma garanin oo garan waayy buui qaala wxadaana qutayba bnu saciidin xadaana xaatim an ibn ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin mawlaha salamata bn alakwac qaal qultu lisaama waxaan ku yidhi calaa ayi shayin sheegeebaad baayactum rasuula allah nabiga maxaad kula mubaayacooteen oo heshiis kula gasheen yowma alxudaybiya cala almowt qaala wuxuu yidhi cala almowti geeri oo kaasa u salaama salaam wuxuu leeyahy asagu geeri geerida waxaa lagu fasiray ee allaa nafira xata almowt ilaa aan ka dhimanno ama aan ka guulaysano ayaa loo jeedaa ee mowt iyo geeri darteed inaan dhimanno ma aha ujeeddadu ma aha lannu inuu qofka dagaalamo kama dhigno inuu dhinto kama dhigna bal inuu naftiisa difaaco oo dagaalamaa la rabaa inuu ismakaniyo dhimasho isku diyaariyo ma aha waxadaanaahu isxaaq bn ibraahim qaala xadaanaa xamaad bn mascadata xadaanaa yaziid can salama bimilihi qaala waxadaanaa isxaaq bn ibraahim xataa midka isku tuuraaya ee saxaabada qaarkood waa isku dhex tuureen ama eh, eh, taabiciinta iyo waa hubkiisina waa wataa diriciisina waa wataa inuu ka baxsan doono ayuu markaasi ku talagelayaaye inuu isku tuuray maaha qaarkood baa intay xisnigii iyo deyrkii isku tuureen albaabka hoos ka fureen ma intaasoo leebay intaasoo warara ku dhacay haddana isagoo dhaawaca oo dhimannin ka soo baxay waxadaana isxaaq bin ibraahim alxandali akhbarana almaqzuumi muqira bn muqira bnu salama qala xadaana wuheyb ibnu khalidin qala xadaana camr ibnu yaxya can cabaad bnu tamiim can cabdlahi bni zayd cabdulaahi bnu zayd ibnu caasim ibn mazdani qaal laba saxaabi baa cabdulahi bnu zayd la dhahaa laba saxaabi cabdullahi bnu zayd bnu caasim almazani iyo cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi kii aadaanka aadaanka ku riyooday nacam saaxibu alaadaan kii aadaanka ku riyoodan jiray kana maxaa la dhahaa ya xagga waysaduu caan ku ahaa isaguna wa sifatu wuduu'i nabiy qaala ataahu aatin nin baa u yimid cabdullaahi ibnu zayd faqaala wuxuu ku yidhi haadaka ibnu xandala ninkii ina xandala ahaa cabdullahi baa liijiy cabdullahi ibnu xandala waa kan yubaayicu nnaasa dadkii buu bayco la gelayaa waa ayaamu xara weeye markii reer madiina ay diideen yaziid binu mucaawiya inay heshiis la galaan oo eh, ay dowladnimadiisa aqbalaan oo dagaal lagu soo qaaday ayay ahayd oo ninka layidhi cbdullahi binu xandalana ansaarta calankeediibuu hogaaminaya hogaamiyu ahaa marka wuxuu yidhi maanta yaanan ma ogolaanin dhimasho aan ka xigno bayca aan gallo aan iska reebno nimankaan reer shaam ee shaam kasoo duulaye yaziid binu mucaawiya uu hogaamin ciidankiisa hogaaminayo marka waxaa lagu yidhi intii loo yimid cabdullahi binu zayd baa layidhi haadaaka ibnu xandala kanahoo yubaayicu naas dadkii buu bayco la gelayaa fa qaala wuxuu yidhi calaa maada muxuu bayco kula gelaya iyo ballan iyo heshiis qaala cala almowti inay dhintaan qaala laa ubaayacu calaa haada arrinkaa kula mubaayacon maayo axaddan qof bacda rasuulillahi nabiga alayh salaam gadaashiisa sala allah aleh ali wasalam baabu taxriimi rujuuci lmuhaajir qofka muhaajirkaa inuu ku laabto ilaa istidaani waanihi wadankiisii waanihi wadankiisii inuu dib u dego arrintaa iyadaa waa xaaraam muhaajirka waddankii ilaahay dartii oga tegay diintiisa uu kala cararay inuu dib ugu noqdo xaaraam weeyaan buu leeyahy gaar ahaan muhaajiriintii maka ka tagtay ee nabiga calayhi salaam uu hogaaminayay inay maka ku dhintaan xataa dhimasho oo qadarka ku dhaco ayay ilaahay ka magangeli jireen oo dhihi jireen ilah waan ugu dirin oo nabigaa ka mida calayhi salaam allahuma amdi liasxaabi hijratahum walaa tarudum calaa aqaabihim laakiin nalbaai sacad bin khawla soo maray mxuaha sacad bin abwaqaas oo ka calaacalayoo le aan ku dhintaa marka meeshii ilaahay dartii ay oga tageen inay ku noqdaan miyna jeclaan jirin qala xadana qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlani qala xadaana xaatim can ibni ismaaciil can yaziid bn abi cubaydi can salama bn akwac annahu dakhala wuxuu u galay cala alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf athaqafi markii uu cabdullaahi binu zubayr dilay ayaa xijaas looga dhigay madax looga dhigay xilligaas weeyaan faqaala wuxuu yidhi yabnu lakwac waryaa in akwacow salaam bin akwac irtadadta ma noqotay calaa caqibayk micidhibtaadibaad ku noqotay tacarabta ma acraabi reer baadiya aad noqotay tacarabt hal sirta acraabiya ma baadiya aad ku noqotay oo reer baadiyaa noqotay oo ciribtaadiiba dib ugu noqotay adoo madani ahaa qaala wuxuu laa maya walaakina rasuula allah nabiga calayh salaam baa adina lii fi lbadwi nabigaa ii ogolaaday anigu noqosho kale iguma jirtee nabiga calayi salaam baa ii ogolaaday xilliyo ama xaalad gaar ah markay gaadha inaan baadiyaha aan iska aado markaa maka iyo meeshii ma aha baabulmubaayaca baycadii buu ku saabsan yahay bacda fatxi maka cala alislaam maka haddiiba la qabtay oo magaalo islaam ay noqotay bayca ma la sii gelayaa islaam iyo waljihaad walkhayr baa bayca lagu gelayaa ee hijro ma jirto wabayaan macnaa laa hijrata bacda alfatxi laa hijrata bacda fatxiga xadiidkaasi caddayn la caddaynayo qaala xadaana maxamed bnu sabax bnu jacfar qaala xadaana ismaaciil bnu zakariya can caasim ibnu axwal ibnu sulaymaan can abi cuhmaan annahdi cabdiraxmaan bnu mil qaala xadaanii mujaashic ibnu mascuud asulami qaala ataytu nabiya nabiga alayh salaam baan u imaaday ubaayacu cala alhijra anoo kula mubaayaconaya hijradii markii maka la furtay kadib wey yuu yimada nabi allah waxaan rabaa muhaajirin aan noqdee muhaajiriintaa ku darmado bayca kugula galo faqaala wuxuu ina alhijrata hijradii min makata ila almadiina in maka laga soo kaco madiina laisku aruursado waajib bay ahayd qad madad hijradaa way tagtay liahlihaa ehelkeedii xoolahoodii iyo naftoodii xoolahoodii kasoo tagay waddankood kasoo tago naftoodii diintooda la soo cararay kuwaas ayay u tagtay kuwaasaa iska leh meel kaloo laga gala male wakhtigeedu waa dhammaaday makadii laga soo hijiranayana caasimatu lmuslimiin bay noqotay walaakin cala alislaami waxaad igula mubaayacootaa islaamnimada inaad ku toosnaani waaljihaad fii sabiililah aad ku jihaadi waalkhayri khayrkii waa cumuum bacda taksiis waxaa weeyaan khayrkaasi jihaadkii baa soo geliya islaamka intaba walkhayri in lagula mubaayaco bu yidhi arrimahaas inaad diinta ku toosnaani islaamka diinta ilahina aad difaaci khayrka aad ku hagaagi taasaa hadda hadhay oo heshiis aan kugula gelayaa laakiin muhaajir baa noqoni liiska waa soo xidhmay makay laga haajiro madiina la taga ahaa laakiin hijradii kale caadigeed hijrada ma dhammaatay maya ah, nabiga alay slam wuxuu yihi laa tanqaicu alhijratu xataa tanqadica tawba walaa tanqadicu tawbatu xataa tadluca shamsu min maqribiha ya xadiis sunan abu dawuud ku sugan hijradu ma dhammaato ilaa toobaddu ay go'do toobaduna ma dhammaato ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo meesha ay u dhacdo ay ka soo baxdo markaasi toobadda dhammaan marka hijradu qof kasta oo muslim ah oo diintiisii lagu cadaadiyey oo shareecadii iyo cibaadadiisii iyo daacadiisii iyo diintiisii la imaan waayo lagu dilay oo lagu dhibay waa ka carari karaa meel uu ku nabadgalo u aadi karaa ah, marka hijradu waa maadi way jirtaa qaala waxadaanii suweyd bnu saciid qaala xadaanaa caliy bnu mushir can caasi bnu sulaymaan alaxw alcrabi cuثmaan cabdiraxmaan bnu mil qaala akhbaranii mujaahish ibnu mascuud asulami qaal ji'tu waan imaaday biakhii walaalkay baan la imaaday abi macbad aha ilaa rasuulillah nabiga calayh salaam baan oola imaaday bacda alfatxi markii maka la furtay kadib faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allah baayicuu cala alhijrati hijira kula mubaayaco qaala wuxuu yidhi qad madat ilhijratu hijrada way tagtay biahliha dadkii ilaahay u qoray ee wakhtigeeda joogay ayaa qaatay qultu waxaan fa biayi shayin maxaad haddee tubaayicuhu kula mubaayacoonaysaa oo soo hadhay qaala cala alislaami islaamnimada waaljihaadi fii sabiili illah waalkhayr qaala abu cumaan ba wuxuu yihi falaqiitu abaa macbud baan la kulmay faahbartu waxaan u sheegay biqowli mujaashi walaalkaa mujaashi baa saa yiri ka waran aba macbadow faqaala sadaqa run sheegay qala xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana maxamed bn fudayl bn ghazawaan can caasim bn axwal lisnaadi qaala falaqiitu akhaahu walaalkii baan la kulmay oo ninkaa asaga laga warramayo aba macbada akhaahu bu iska yidhi faqala sadaqa mujaashi run sheegay walam yadkur abaa macbud ma sheegin abamacbudku waa isagaa un qaala xadaana yaxya bnu yaxya wa isxaaq ibraahim qaala ahbarana jariir ibn cabdilxamiid addabi can mansuur ibni muctabirin can mujaahid ibni jabrin can daawuus ibni kaysaan alyamaani can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas ibni cabdilmudalib alhaashimi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga wuxuu yidhi yowmalfatxi maalintii maka la furtay fatxu maka maka furashadeedii yowmalfatxi furashadii fatxi maka loo jeedaaye laa hijrata buu yidhi hijro dambe oo maka laga qaxo oo laga haajiro ma jirto walaakin jihaadun jihaad iyo in lagu dagaalamo oo la difaaco iyo waniyatu niyo wanaagsan in lala imaadaa la rabaa waida stunfirtum markii bixistan naga dalbana fanfiruu baxa buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam yidhi markaa mar waxay tusaysaa xadiidka waa bishaara cadiima in maka dambeoo laga qaxi aysan jirin sida loo qabtay ee muslimiinta gacanta usoo gashay mar dambe inaanan gaala ayna gacad ku dhigeynin xataa isticmaarkii adduunka ola wada maray mayna qabsanin maka ilahay baa ka leexiyey iyo madiina marka taa waa bishaaro oo maka inaanan gacan dambe gacan cadow ayna geli doonin taa way tusaysaa laakiin in la difaaco oo muslimiintu ay difaacdaan wax asbaabtay ka mid tahay lagu ilaalinayo ilaahay baa ayagana waajib ka dhigay walakin jihaadun waniya waida stunfirtum fanfiruudaasi wa xaala min xaalaati fardiyati ljihaadi caynan jihaadku xaalado waxaa jira uu noqdo fardulcayn waxaa ka mid a markii uu ku dhawaaqo ninka mas-uulka u ah muslimiinta hogaamiya baxa uu dhow dagaal gala marka ayada in la baxo waajib weeyaan farducayn buu noqdaa fardulcayn buu noqdaa ilahina waa kaale subxana maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi ihaaqaltum ila alard infiruu haddii la yidhaahdo markaas farducayn buu noqdaa wuxuu kaloo farducayn noqdaa haddii muslimiintii dhulkoodii la qabsado <clears throat> oo cadow uu qabsadana ayaduna fardulcayn bay ku tahay ama muxaasaro ay ku samayso oo la kor fadhiisto inay isdifaacaan ayaduna fardulcayn buu noqon qaala waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bn calaa qaala xadaanaa wakiic ibnu jarax can sufyaan athawri xa waxadaanaa isxaaq bnu mansuur bnu raaficin can yaxya bni aadam qaala xadaanaa mufadal yacni ibnu muhalhal xaw xadaanaa cabd bnu xumaydin qaala akhbarana cubaydullahi bnu muusa can israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabeeci kulhum can mansuur bihada alisnaad biidlahu mutaabaca qala xadaanaa moxamed bn cabdillahi bn numayr qala xadaanaa abi cabdullahi bnu numayr xadaanaa cabdullahi bnu xabiib bn abi haabitin can cabdillahi bn cabdiraxmaan bn abi xusayn can cataa cataa ibn abi rabax radia allahu canhu taabici wey can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tidhi su'ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa la weydiiyey can ilhijrati hijradii baa la weydiiyey ma la haajiri karaa qaala wuxuu yihi laa hijrata bacda alfatx makaba haddii la furtay hijradaba ma jirto walaakin jihaadun baa jira waniyatun baa jirta wainastunfirtum bixaad ayna dhafanfiru baxa qaala waxadaana abubakr bnu khalaad albaahili qala xadaana waliid bnu muslim alqurashi mowlaahum qala xadaana cabdiraxmaan bnu camr alawsaaci cabdiraxmaan binu camr alawsaaciyu awsaaci baa in badan maqashay marka magaciisa ka cabdiraxmaan bnu camr alawsaaci imaamu shaam qala xadaثnii ibn shihaab الzuri mxamed bn muslim qala xadaثna caطاء ibn yaزيid الlayثi anahu xadaثahum qala xadaثanii abu saciid الkhudri sacd bnu maliki ibnu sinaan alkhudri ana acraabiya nin reer baadiya ah sa'la rasuul allah nabiga weydiye can hijrati faqaala wuxuu yidhi wayxaka ina alhijrata la shadiid acraabi geeri iyo xoolihii baadiyaha ka yimid yaa magaalada ugu yimid nabiga calayh salaam inay muhaajir noqdaan rabaa buu yidhi muhaajirnimadana culayskeeda iyo waxa ka ratimaayo ma taqaanaa waxaa ka ratimi inaadan baadiye aadin meeshaad ka timidna aadan ku noqonin ciidanka rasmiga ah ee difaaca islaamka ee joogtada waa inaad noqotaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi nabigana dadka wuxuu kula khidaabi jiray hadba duruufta iyo tabartooda siday tahay ayuu kula khidaabi jiray oo hadda ninkuu nabigu weydiiyey calayh salaam ma jihaala intuu yidhi axayin waalidaaka buu yidhi kuwa kale saxaabada muuna weydiinayn nin buu si gaara u weydiinaya xaaladiisuu nabiga calayh salaam yuu rabaa inuu si gaara uu tanziil ku sameeyo ila adiladu adilatu sharci adilatu sharci waxa waxaa weeyaan u baahan tahay in la fahmo dejinta meesha la dejinayo marka hadba xasab alaxwaal waalasmina waalamkina waalashkhaas ayaa tanziilku uu imaanaya marka nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi ninkii asaga ahaa yidhi muhaajir noqdaan rabaa nin geelladoo baadiye ka yimid xoolihiisii waan ku caraabiya waan ku ordiya waan ka war doonan inuu hadhow dhahana lama ogolo saas darteed wuxuu nabigu ka maanacay oo u diiday meesha dadka kale o dhan u ka aqbalay wuxuu ina shaana alhijra hijrada shanigeeda iyo xaalkeedu la shadiidun waa daran yahay fahal laka min ibil wargeel ma leedahay baadiya ka timid qaala nacam haa qaala fahal tu'tii sadaqatahaa zakada iyo sadaqada ma ka bixisaa qaala nacam haa qaala wuxuu yidhi facmal xoolahaada ku raacoo ku shaqayso min waraa'i albixaari tuulooyinka iyo magaalooyinka gaararkeeda xooluhu ay daaqaan meelaha xoolahaada ku dhaqo bixaarku maanta waxaa weeya waa alqura wey iyo tuulooyinka faina allaha ilaahayba faina allaha ilaahay lan yatraka kaa nusqaamin mahayo min camalika camalkaada shay waxba kaa nusqaamin mahayo haddaad baadiyahada iska joogto dembi la-aan sekada xoolahada ka bixiso salaadana tukato waajibaadkii iyo takaaliifta sharcigeed wixii waajibka kugu ilaalishato halkaa iska joogto waa kuu fiican tahay dadkaa kala duwan dadna mukhaaladada iyo khuldada u fiican inay magaalooyinka galaan o dadka dhex galaan yaa u fiican oo wanaag iyo khayr iyo nafci mutacadiya ah laga heli ummaddii buu wax u qabanoo oo waxbuu kasbi oo ummaddii buu anfici oo waa lagu soo hirano waa lagu soo degi oo naafic buu noqonayaa mujtamaca kudhex jirkiisa xawaalidiisa iyo muxuu ahaa booqashadiisa ka jiran iyo ka gooman waxutarkiisii iyo waxbaridiisi iyo waxbarashadiisi iyo baadiyihii waa ka raysana magalada u fiican qaarna magaaladayuu ku qarribiba marka dadkaa kala duwan orod buu nabiga calayh salaam meeshaadan waxadaanaahu cabdullahi bnu cabdiraxmaan adaalami qala xadaثna mxamed bn yusuf mxamed بن يوسف اlfiryaabi عn اlأwزaaciي cabdiرaxman bn cmr اlawزaaci bhada اlisnaad mil wغayr anhu qaala in allah lan yatraka kama nusqaaminaayo oo ma cila kaaga tegi maayo min camalka camalkaale shay an wax kamida intuu kaa qaado ma cila kaaga tegi mayo kaa nusqaamin maayo la wadaa wa zaada fi lxadiidi qaala fahal taxlubuha geeli baa lasii daba socdaa ma listaa geela yooma wirdiha maalintii soo aroorto geelu markuu arooro biyaha imaado nirgihiisii uu wato markuu cabo kadib geel waa waa waa waa waa waa mugaba maxaa la dhihi jiray ya ya xiskina xiskinta maya war kalaa jira sheega xiskinta waa muddada udhexaysa labada lismo ya uu godladay wax kalena waa jiraa muhi magow magow ma la dhaha wuu magobay ya af soomaaliga dee qolaba si ya ya almuhim macnaha waan fahanay soo ma wuu godladay iska dheh Eh, hadduuba cababo dhergihii markaasba way isku soo jeedinayaan waa alalisaa marka ya u daraya ya ala cabdullahi lo baa lagu weydiin ba malen eh, xagga looda dhinaca looda adi <clears throat> dayib eh, calaa kullin istilaaxaad bay geelidu leeyihiin magacyo gaara iyo luqooyin gaara ay u isticmaalaan geela oon lo iyo ari toona loo isticmaalin ujeeddadasa waan fahanayoo xoolaha markay meesha imaadaan oo dadka imaaday dawda imaaday sabada imaaday ee dacda imaaday ceelasha imaaday soo fadhiist meesha imaaday ama musaafir baa iskaga jira iska imaaday ama ku gaajaysan baa jira ulis nirgihii oo iska nuugaya ama hau daynine ulis oo dadka caanaha ka sii xuquuqday kuleeyihin bay ka mid tahy marka nabiga waa weydiiyo ma tahay nin deeqsi oo xoolaha ulisa qaala nacam haa buu yidhi baabu kayfiyati baycati الnisaa <clears throat> haweenka baycadooda ragga baycadooda waa ka duwan yihiin baycada iyo heshiiska ragga markay gelayaan gacantaa la saaraa oo waa la salaamaa oo salligaa la geliyaa markaasaa lagu dul akrin aayadahan iyo ballanti iyo heshiiskii haweenkase afka baa lagala hadlay iyo qur-aanka lagu dul akrinayo ma qaalateen ha hadday dhahaan socda baa le baycadiina waa dhacday qaala xadaana abu daahir axmed bin camar binu sarxin qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin qala akhbarana yunus binu yaziid qaala qaala ibnu shaab wuxuu yihi akhbarana curwa binu zubayr ana caaishata zawja nabiyi sala allah alay wasalam qaalad waxay tidhi kaanat ilmu'minaatu gabdhaha mu'minaadka waxay ahaayeen idaa haajarna markay ka soo haajiraan cadowa iyo gaalada ilaa rasuulillah nabiga calayh salaam madiina oo ugu imaadaan soo haajiraan way soo hijroon jireen xataa iyagoo keligooda xataa meelaha loogelyahay ka mid tahay haweeneedu inay tegi karto maxram la'aan maxram la'aan maxaa yeeley diinteedii way la cararaysaaba yumtaxan idaa haajarna ila rasul lla sal slm yumtaxanna waa la imtixaami jiray gabdhaha biqowli illahi caza wajal baa lagu imtixaami jiray ya ayuha nabiyu ida jaءaka almuuminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shaya walaa yasriqna walaa yaaziniin aayadahaasa lagu dil akhrin jiray ila akhir اlaaya yacni inay qaataan aayadahaas muqtadaheeda oy muwaxidaad ay yihiin oo shirki ka tagaan sariqa iyo tuuganimo ayna la imaanaynin zina ayna ku dhacaynin buhtaan iyo been ayna la imaanaynin macruufka ayna caasinaynin arrimahaasta aad ugu dul akhrin ma aqbasheen ma qirteen haa waka baycadii socda qaala caaisha waxay tidhi faman aqara qofkii qira bi aayadahaasi waxay ka hadlayaan oo ballana ah, min almu'minaatina ka mida ah, faqad aqara bilmixna ah, waa u sugnaatay oo imtixaankii nabiga calayh salaam la yidhi imtixaan waa sugnaaday wa kaana waan u qiray inay baycadii galeen wa kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam muxuu idaa aqrarna bidalik markay qiraan min qowlihina afkana ay ka qiraan oo dhaheen waan aqballay qaala lahuna rasuulullah nabiga calayh salam wuxuu dhihi jiray indalaqna taga faqad baayactukuna waa inala mubaayacooday ordaya taga buu dhihi walaa wallaahi bay leeda caaisha ilahay baan ku dhaartay maa masad ma taabanin yadu rasuuliillaah nabiga gacantiisa calayhi salaatu wasalaam yadda imra'atin naag aji nabiga gacantiisa qadun weligii ma taabanin hayra annahu yubaayicuuna wuxuu kula mubaayacooyi jiray oo keliya bilkalaami hadal hadal buu kula hadli jiray marka salliga iyo gacansaar wixii bayca iyo heshiis iyo cahdi la gelaya ay tahay iyuu nabiga calayhi salaam diiday inuu gacan saaro qof ajanabi ah naag ajanabi ah gacan ma saari jir asaga oo rasuulka ilaahay oo daahir ah macsuum ah wax looga baqayo ayna jirin sala allahu aleyh waali wasalam waxaad u malaynaysaa marka qofkii kale shahawaadkiisii iyo naftiisii oo lagu salliday inuu qof haweena uu salliga geliyo o iska salsalaamo ma bannaana inay maxram tahay mooyeene oo dadka maxaarimta ah mooyeene lama salaami karo laa bixaa'ilin walaa bikayri xaa'il in marada loo dhigo iskaga dhigo iyo in ay bannaan tahay labadaba waxaa weeyaan ma bannaana ah, musaafaxatu nisaa in haweenka la salaamo oo iska fudud oo dhallinyarada qaarkood u sahlan inay salaamaan arrintaa ayadaa sharciga ma ogola ma bannaano waxaa u dhaami lahayd inuu in irbad ama mudax madaxa laga geliyo ayaa u dhaami laheyd inuu gacan saaro gabadh ajanabiga ah uu salaamo oo gacanta ku taabto wixii kalena ka sii foolxun labadaas jinsi ee ragga iyo haweenka ah ee ajanabiga kale ah jirkooda iyo badankoodu inuu istaabto oo dariiq xaaraam isku taabto ma bannaano isma taaban karo qaala caaisha waxay tiri marka qofka waad u sheegaysaa meelaha qaarkood baadiyaha iyo dadka meelahaas iyo caadadoodaa saa u ah gaar ahaan dadka isku dhow ilma adeerta iyo marka inaad tiraahdo waxaa weeye sharcigaa diiday oo sharciga aad u sheegtaa la rabaa qaala caaisha waxay tiri wallahi baan ku dhaartay maa akhada rasuulullah nabiga calayh salaam ma qabanin cala nisaa'i haweenka qadun weligii ma qabanin ilaa bimaa amarahu allahu tacaala wuxuu ilaahay amray oo hadal ah oo aayadahaas oo kaga qaadi jiray akhada baycada kaga qaali jiray wamaa masad ma taabanin kafu rasuuliillah gacanta nabiga calayh salaam kafa imra'atin qad naa gacanteed ma taabanin wa kaana yaquulu lahunna wuxuu ku dhihi jiray idaa akhada calayhina markuu baycadaas iyo heshiiska aayadaha kaga qaado qad baayactukunna waa inala mubaayacooday kalaama musaa ku dhihi jiray afka baycadiina waa inii dhammaatay tubaa gacanta soo taagtay oo tidhi ilaah iyo rasuulkiisaa noo roone kee markaasuu nabiga ka diiday oo yidhi maya qaala waxadaanii haaruun binu saciid alayli wa abu daahir axmed binu camar qaala abu daahir akhbarana waqaala akharaani xadaana ibnu wahbin xadaanii malik ibnu anasin can ibni shihaab azuuri can curwa can caaisha radi allahu canha akhbaratu can baycati nisaa'i qaalat maa masa rasuulu llahi ma taabanin calayhi salaatu wasalaam biyadihi gacantiisa sharafta badneed mimra'atin qadun weligii kuma taabanin ilaa an yaakuda calayha ilaa an yaakuda istitnaa istitnaa munqadic wey alistitnaa munqadic wax lasoo reebaayo ma jirto wixii la camimay maa masad maa masa rasuulu llahi biyadihi imra'atan qad cumuumkaasi waxba lagama soo reebin ilaa an yaahuda laakin ida akhada calayha hadduu beyca iyo heshiis la gelaayo fainahu ida akhada calayha faacdatu eh, fainahu eh, yubaayicuhuna kalaaman baa soo maray ila an yaahuda calayha inuu beyca la gelaayo ayadu faida akhada calayha haddii uu beyco la galo oo beyco ku qabto ka qaad ka qaado oo beycadii aayadihaas ayadaa uu beyco kaga qaado oo fa acdatu ballantiina ay siiso oy waan ogolahay ballantaa qur-aanka uuna amray qaala wuxuu dhihi jiray idhabi tagoo faqad baayactuka kula baayacooday kalaaman buu saa ku dhihi jiray ah, marka ilaa an yahuda waa iska munqadic weeyaan laakin idaa akhada calayha akhada kalaaman bay ka dhiganta hadduu beeco iyo heshiis uu la galayo wanka oo kalaaman buu la geli jiray marka fa hadday uu la galo oo fa acdatu ay siisana oy ogolaatay ballantii iyo waan ogol lahay ay tira aayaddaa siday sheegtay qaala idhabi tag faqad baayactuki ayuu afka dhiijisay baabulbayca baycadii cala samci lagu mubaayacooda ismaqal iyo wadaacati in la adeeco fiima istadaaca qofka wuxuu karo inuu ku adeeco oo ku maqlo dadka madaxda ah iyo dadka umarada ah iyo meeshii nabiga calayi salaam dadka jooga ayaa la rabaa daacadaasi iyo aqbalidaasi adiicu llah wa adiicu rasuula walilamri minkum qaala xadaanaa yaxya bnu ayub qutayba bnu xujr walafdi bnu ayub qaaluu waxay xadaanaa ismaaciil huwa bnu jacfar qaala akhbarnaa cabdullahi bnu diinaar annahu samica cabdallahi bnu cumar buu maqlo yaquulu la kunnaa waxaan ahay nubaayicu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan bayca iyo heshiis la geli jirray cala samci inaan ku maqallo wax walbaba oo una amro wa daacati aan adeecno yaquulu lanaa markaasu wuxuu noo laqini jiray oo na dhihi jiray fima stadactu dheh waxaan kara dheh ballan iyo daaco iyo inaan kudeean ku maqli baan ballan ku galay cumuumkaas oga baqayaa hadhow in wuxuuna keri karin uu soo galo markaasu wuxuu dhihi jiray waxaad tidhaahdaa fima stadactu intaan kara waan ku maqli oo waan ku adeeci dheh hadhow saadan ballan oga bixin baabu bayaani sinil buluuqi da'da qaangaarka ayaa la caddaynaya qofka intuu ku qaangaaro xagga da'da qaangaarku wuxuu leeyahay xagga cumrina waa leeyahay xagga sanawina waa leeyahay sifaat kalena waa leeyahay iyo tilmaamo kale lagu qaangaaro xagga sanadkii uu ka hadli xadaثna mxamed bn cabdالlahi bn numayr qaal xadaثna abi qaal xadaثna cubaydالlah alcumari can naafic can ibni cumara qaal caradanii rasuulu llaahi baa ibadhiga calayh salaam yowma uxud fi lqitaali dagaalkii gudihiisii uxud dagaalkii dagaalkii uxud markii la gelaayay soo bax markii la yidhaahdo dhallinyaradii baa dee ku jirta dadkii marka wixii aan dhallinyaro oon dagaalami karin oon qaangaad aan ahayn wuu ka saari jira rasuulka calayh salaam ciidan kama dhigan jirin calayhi salaatu wasalaam dagaalka iyo jihaadkana kumuuna dari jirin sala allah aleyh wasalam marka wa ana ibnu arbac casharata sana afar iyo toban jir anigoo ah falam yujiznii ima banaynin ima fulinoo ciidankii lasii daayey ee markii lasoo bandhigay la yidhi waa socon kartaan iguma darin buu nabiga sala allah alayh wasalam afar iyo toban jir baa taa weli maada qaangaadhin wa caradanii yowma alkhandaq maalintii khandaq yowma alaxzaab oo ayadana sanadka afaraad ama sanadkii shanaad isku hayo wa ana ibnu khamsa casharata sana anoo shan iyo toban jir ayo haddana ii bandhigay oo eh, ciidankii la bandhigaayo lagu daray oo lasoo bixiyey fa ajaazanii waa ii ogolaaday hadda wuxuu yidhi soco hadda waa dagaalami kartaa shan iyo toban jir baa tahay qaangaar baa tahay halkaa marka waa shan iyo toban baa lagu qaangaaraa jamhuur ahlcilmina xadiidkaasay qaateen bacd ala'ima xanafiyadoo kale siddeed iyo toban sane qaateen siddeed toban jir buu qofka ku qaangaaraa bay leeyihiin marka dabcan adiladoodana baxday u baahan tahay qaarna way kala qaadayaano waxay leen wixii cibaadaadka iyo takaaliifta cibaadada ahna shan iyo toban bay uga bilaaban wixii maal iyo dhaqaale iyo mucaamalaad ku saabsan oo hadday noqoto in lala macaamilo oo wax laga gato oo wax laga iibiyo wax laga karaystana siddeed toban jir waa inuu waa inuu gaaro qaala naafic wuxuu yidhi faqadimtu calaa cumar bni cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiis ibnu cabdilcasiis baan la u galay xilliguu khaliifka aha wahuwa yowmaidin khaliifa asagoo maalintaasi khaliifatu lmuslimiina hogaankii muslimiinta haya yaan u galay buu leeyay naafic faxadadtu hada alxadiida xadiidkan aan u sheegay faqaala wuxuu yidhi ina haada xadiidkan daadaa wuu sheegay afar iyo toban iyo shan iyo toban oo afar iyo tobankiina la reebay shan iyo tobankana la sii daayey laxadun waa xadda u dhaxaysa bayna asigari yaraan iyo walkibari weynaan ama bayna asagiiri walkabiir qofka yar iyo qofka weyn xadda u dhexaysa wey afariyo toban jir iyo shan iyo toban jir hadduu yar afariyo toban jiro gaaro waxaa weeye maqangaar maaha dagaal hadduu dhaco oo gaalada xaggeeda uu jirana waxba la dili maayo carruurta lagu dari ayib kabiirkana shan iyo toban jirka wey fakataba ilaa cumaalihi markaasuu cumar wuxuu u qoray wuxuu soo soo saaray wareegto cumuumi ah oo dhammaan dadkii madaxda ahaa ee gobollada madaxda ka ahaa o dhanba warqad u qoray wuxuu u qoray an yafriduu inay u qoraan liman qofka kaana bna ibna khamsa casharata sana shan iyo toban sano qofka gaaray in loo fardiyo maxaa la fardini in mushaar loo qoro ciidanku ka mid yahay wakhti kastoo loo baahdo wuu baxayaa afar iyo toban jir hadduu ka baxo shan iyo toban uu gaarho waxaa loo qadara la yidhi yacani waa qof qaangaara oo hadda aan qof kale ku hoos jirin oo waajibaadkiisa la istiqlaalay iyo wixii laga rabay marka waxaa lagu darayaa diiwaan murtasiqa diiwaanka ciidanka munshaarka la siiyo ku dara buu yidhi waman kaana duuna dalik inta ka hooseysa shan iyo toban jir wixii ka hooseeya fajcaluu fi lciyaal carruurta ku dara carruurtana xuquuq gaaray leeyihin oo ayagana xuquuqda dowladdu ay u tala gashay ayaa la marin in cinaayo la siiyo xadaanadooda gacanta lagu hayo dhaqaalahooda la maareeyo mas-uul looga noqdo arrimaha tasarufaadkooda maaliga aan la xajriyo la reebo waxadaanaahu abubakr bn abi shayba qala xadaana cabdullahi bnu idriis alawdi wcabdiraxiim bnu sulaymaan xaa waxadana moxamed bn muhana qala xadana cabdulwahabi can haqafiy athaqafiya jamiican can cubaydillahi bihada isnaadi hayra ana fi xadiiin waxaa ku sugan nimankan mutaabicinayo wa ana ibnu cashara sanata afariy toban jir baan ahaa fastisqaarani waa yaraystay waa yartahay baa layidhi baabu nahyi waxaa la iska reebay an yusaafira qofku inuu la safro bilmusxafi kitaabka qur aanka ilaa ardi alkufaari waddanka gaalada idaa khiifa haddii laga cabsado wuquucahu kitaabka qur-aanka inuu ku dhaco biaydiihim gacmahooda ooy dhibaato u geystaan haddii laga baqaayo dhulka cadowa ama gaalada haddii laga baqaayo qur-aanka inay gacanta hadday ku dhigaan ay dhibaato gaadhsiiyaan oo ay nijaase iyo waxmariyaan oo taxriifaad ku qorqoraan oo ku talaacubaan haddii laga baqaayo qur-aankaasi waddanka gaalada ama cadowale lama aadaayo gaalaan kuwa gaalada xarbiyiintii haddee aan ogoleen iyo kuwa cadow eh way badan yihiin cadow kulul kufaar waa acdaa laakiin waa kala yihiin waa kala yihiin ayaa kala daxaysan xarbiyiin iyo hayr xarbiyiin ba loo qaybiyaa xadathana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu calaa malikin can naafic can cabdillahi bni cumara qaal nahaa rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu reebay an yusaafara in lala safro bilqur'aani qur'aanka ilaa ardi alcaduwi lala aado cadowa xarbiyiinta xaggooda lala aado haddii cabsi laga qabo qaala xadathana qutayba bnu saciid qaala xadathana leyth bnu sacdin xa xadaanaa ibnu rumxin maxamed bn rumxin ibnu muhaajir ahbarana aleyt bnu sacd can naafic can cabdillaahi bni cumara can rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam anahu rasuulku kaana waha yanhaakii reeba an yusaafara bilqur'aan in qur'aanka lala safro ilaa ardi alcaduwi makhaafatan baqi laga baqa an yanaalahu caduw cadow inuu gaaro laakiin hadduu qur-aanka mutarjam yahay ka warran dhibaato ma leh ay qaar culimada leeyihiin turjumaad iyo luqadooda uu ku qoran yahay afkooda oo uu soo akhrisanayo ama uu aamin laga yahay ama la muraaqabaynayo o laleeyahay akhriga o nagu soo celi amaa aayaadka lagu qoraayo waxaa loogu baaqaayo diinta iyo dacwada markii loogu yara in loo qoro taa iyadu waa bannaantaa qowlan waa soo marray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku dul akhriyay qul ya ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum aayadda waa ka ku dul akhriyey qaala warqadda ku qoray reraqre qaala xaddathana abu rabiic alcataki wa abu kaamil aljaxdari qaala waxay dhiri xaddathana xamaad ibnu zayd can ayuuba can naafic mawla bni cumara can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tusaafiruu bilqur'aan qur-aanka hala safrina fa inii laa aamanu aaminka miihi an yanaalahu alcaduw cadow inuu gaare qaala ayuu faqad naalahu alcaduw ayuu bin abi tamiima asakhtiyaani yaa tacliiqinaya xadiidkan wuxuu yidhi wuxuu ka baqayay nabiga way dhacday faqad naalahu alcaduwu cadowgii waa gaaray qur-aankii wakhaasamuukum bihi waa inagula doodeen haday qur-aankii qaadeen oo mutashaabihiisii ayay inagula doodeen oo waxyaalo markaasi qur'aanka mutashaabih iyo muxkam weeyaan aayaad muxkam ahoo umulkitaab ah oo tafsiirkeeda macnaheedu u waadix yahay iyo kuwo u baahan raasikiinta iyo inay maaragtay fasiraan oo aad ah shubahaad gaaladu ay ku hoosgelin karto kuwa shubahaad ay ku hoosgelin karto iyo kuwo laa yaclamu ta'wiilu ila allah ilahay mooya axad kaloo garanaya una jirin intaba way leeyihin marka hadday qaadaan oy fafasiraan waxaa weeyaan waa inagula doodayaan hadda laakiin arrintaasi waxaa weeyaan meel laga qaban ma jirto qur-aankii meel walbu ku jiraa internetkii buu ku dhex jiraa bikulli luqaad buu ku fasiran yahay marka waxaa weeyaan adigana difaacaada un ku jir cadowguuna dagaalkooday wadayaan meel hadda laga qaban karo laga reebi karo maanta ma leh nin walba oo raba qur-aan inuu helo telefoonkiisa unbuu hal mara unbuu u furayaa qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbi xadaana ismaaciil yani ibnu culayxa xadaana ibn abi cumara maxamed bnu yaxya xadaana sufyaan athawri wاthaqafi cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi kulhm can ayuba ibn abi tamima xa وxadaثna iبn raafic mxamed بن raafic qala xadaثna iبn abi fudaykin mxamed بن ismاعيil qala akhbarana الضaxاak yعni iبn cثmaan جamيعا can naafic bay ka wariyeen can iبn cmر can النabiy slى الlaه عlيه وsلم fي xadiiثi iبn culaya وthaqفi waxaa ku sugan fainii akhaafu waxaan ka baqayaa cadow gacanta inugu dhigo fi xadiidi sufyaan wa xadiidi daxaaq bin cuثmaan makhaafatan an yanaalahu caduw caduwa cadow aw caduwu cadow inuu gaaro gacanta ku dhigo cabsi laga qabo darteed ha hoola safrina baabulmusaabaqa bayna alkhayli wa tadmiiriha wuxuu ku saabsan yahay musaabaqa iyo tartansiin bayna alkhayri fardihii la tartansiiyo wa tadmiiriha tadmiiri alkhayri fardihii in la boglaalo musaabaqada waxyaalaha la ogolaya ka mid tahay in xoolo lagu kala qaato fardaha ayaa ka mid ah iyo awrta iyo leebta iyo meesha meeshooda waxa galay hadda fardaha meeshooda gawaarida baa gashay meeshii waxaan ujeedaa geela meeshiisi waxaa gashay gawaaridii fardaha meeshoodana waxaaba geli karaba dabaabaadkii iyo waxaana diyaaradaha maa geli kara ayib waa lagu tartami karaa waxna waa lagu kala qaadan karaa nacam toog dhisadka toog dhisadkana ayaduna sidoo kale haddii awaley madlab sharciga meesha ku jiro oo la rabo in lagu tababarto cadowga la yskaga celiyo ayib musaabaqada qur-aanka iyo cilmiga iyo ayaga ka waran alimaamu asheekh islam ibnu taymiya fi kitaabi alikhtiyaaraat ayuu ku leeyahay way bannaan tahay maxaa yeelay wasaa'il weeye kuwan ujeeddadu waxay ahaayeen fardaha iyo leebta iyo waxa loogu tartamayo in tababar lagu qaato kadibna difaac fii diin illahi lagu difaaco ayay ahayd musaabaqada qur-aankii oo cilmigiina ayaguna waa sidoo kale oo diintii la difaacayayba naftirkeedii aho lagu korraysiinaya oo lagu tashjiicinaya xadathana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu calaa malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sala allah alayh wasalam saabaqa bilkhayl fardihii buu tartansiiyey allatii qud umirat fardihii la boglaalay min alxafyaa laga bilaabo wa kaana amaduhaa meeshay ku dhammaanaya goolkana wuxuu ahaa thaniyat alwadaac buu ahayd shan mayl bay isku jiraan intaasaa fardaha hadday boglaalan yihiin yaa la orortansiinayay wa saabaqa bayna alkhayli fardihii alatii lam tumar aan la boglaalinna min athaniyati laga bilaabo thaniyat alwadaac ilaa masjidi bani zurayq inta u dhexayso hal mayl ah ayay ordaayeen oo lagu tartansiiyey wa kaana ibnu cumar wuxuu ka mid ahaa buu leeyahay fii man saabaqa biha dadkaa fardaha ku tartamayay ee ku kicinaya kacinaya dhallinyaradaasa ka mid ahaa buu leeyahay ee tartanka ku jirtay marka alkhuyuul almudmara waxaa loola jeedaa faraska horta waa la dhaqaaleyn waa la cayilin markuu si fiican uu hagaago yaa cuntada laga goynayaa cuntada laga goyn qadar uun haddii looga baqaayo inuu gaajo u dhinto mooyaane inta kale cuntadii cunay waa laga jaraya meel cariiri oo hadiirana waa la gelin korkana waxaa laga saaray waxyaalo qobtallihii iyo karbaashihii iyo maryihii waxbaa laga saari ariirigaasna waxaa loola jeeda inuu intuu huuro dhidido maradaa korka sii saaran uu shuux baxo wax allaala markii wixii dhididaha xumaa oo dhan baa ka bixi calooshiisa wixii ku jiraa ka bixi isagoo dhinacanna hilibkiisi uu weli baaqi yahay halkana boggiisi uu laalan yahay wixii markaa maayac ahaa oo qoyaan ahaa oo ku jirana uu ka baxay si fiican jidhkiisa isku galay markaas waxaa weeyaan waa markuu ugu orod badan yahay mana daalayo mana daalayo laakiin midka dhergey hal mayl ka badan ma ordi karo qaala waxadaanaa yaxya binu yaxya wmuxamed bn rumxin wqutayba bnu saciid can ilayt bni sacdin xaw xadaana khalf bnu hishaam wabu rabiic alcataki waabu kabil aljaxdari fudayl qaluu xadaana xamaad hu bnu zayd can ayuuba xaw xadaana zuhayr bn xarb xadaana ismaaciil can ayuuba xaw xadaana ibn cumar xadaana abi xaw xadaana abubakr bn abi shayba xadaana abu usama xaw xadaana maxamed bn muhana wcubayd llahi bnu saciid qaala xadaana yaxya wlqataab جميعا عن عبيد الله حاو حدثنا علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا محمد بن الرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة وحدثنا هارون بن سعيد الليل حدثنا ابن وهب عبد الله أخبرنا أسامة عن ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع قدود مالك بمتابعينayaan dhammaantood naafic bayna ka warinayaan waan soo wada maray rijaashtan rag nagu cusub ma aha waa rag aan in badan soo maray macnuu cusuba kuma jiro wazaada fi xadiidi ayuba min riwaayati xamaad ibni culaya qaala cabdullahi wuxuu yidhi faji'tu saabiqa cabdullahi bin cumar wuxuu leeyahay anoo saaran faraskii oo saabiqan tartansinaya ayaan imaaday oo fadafafa bi wuxuu ila taraaray alfarasu faraska wuxuu ila taraaray almasjida masaajidki masjid bani zureyq masaajidkii buu ila taraaray orodkii ordayay qambinayay ayuu ila galay buu leeyahay marka masjidu bani fulan waa la dhihi karaa ah idaafadaasna waa idaafatu tacriif waaye min baab tacriif wey ana almasaajida lilah ilahay baa iska leh oo loo idaafeeyaa tashriifan wa milka oo mxuu aha laakiin tan kale waxaa weeya waa litacriifi masjid ree hebel masaajidkii hebel waa la dhihi karaa dhib maleh haddii tacriif loola jeedo baabulkhaylu fardihii fii nawaasiha foodooda alkhayru khayr baa ku sugan ilaa yowmi alqiyama ilaa qiyama laga gaaro fardaha khayrka iyo dacwada iyo jihaadka loo isticmaalaayo khayr baa ku guntan foodooda oo khaniimana waa lagu helaa fara badan ajirna waa lagu helaayo biqadar hadba inta uu qofka uu yahay dagaalkiisa iyo jihaadkiisa fii sabiili illahi bu ajirkiisa dhan yahay xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu clى malik can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh walih waslama qaala alkhayru fii nawaasiha alkhayru farduhu fii nawaasiha foodooda waxaa ahaaday alkhayru khayr baa ahaaday ilaa yowmi اlqiyaama laga gaaro marka waxaad garanaysaa farduhu way jirayaan ilaa yowm alqiyaama waxaana dhici kartaba in waxaan kale dhan ay dhammaadaanoo bacda riwaayaat baa laga fahmayaa waxaan kale hadda lagu dagaalamo ama la isticmaalo ama dabaaba ama diyaarada iyo bira ah in fardihii dib loogu noqon doono nabigu calayh salaam uu tilmaamay malaaximta markuu ka hadlayay iyo dagaalada waaweyna dhici doona shaam iyo ka dhici doona inuu ka hadlay fardahaas iyo tilmaamahooda iyo dadka wata magacyahooda xataa uu sheegay waan garanaya uu yidhi waxadatanaa quteyba binu saciid bnu rumxin wax walbaba wuxuu leeyahay haaye iyo meel ku dhammaadu leeyahy waxaan hadda ad arkaysa qalaba meel bay ka bilaawdeen meel ay ku dhammaadaanna way leeyihin marka likulli nabayin mustaqar wax walba meel ku dhammaadu leeyahy qala xadaثna qutayba wbnu rumxin can ilayth bn sacd qala وxadaثna abu bakr bn abi shayba xadaثna cali bn muslim cabdullahi bn numayr xa وxadaثna ibn numayr xadaثna abi xa وxadaثna cubaydالlah bn saciid xadaثna yaxya kulhm can cubaydillahi xa وxadaثna haarun bn saciid alayl qala xadaثna ibn wahbin qala xadaثna usama kulhm can naafic can ibn cumar can nabi bimithli xadiiثi malik annaafic miisada waxay kamid tahay imam muslim raximah اllah imaam muslim ruwaadoo dhan buu soo aruurinayaa mawduucoodii buuna iskugu keenaya hal meela meesha bukhaari raximahullah isaguna xagga taraajimta iyo ziyaadaadka iyo darteeda uu soo celcelin jiray fiqhu lbukhaari fi taraajumihi qaala xadaana nas xadaana nas bn caliy aljahdami wa saalix bn xaatim bn wardaan jamiican dhammaantoodba can yaziid qaala aljahdamiyu wuxuu yihi xadaana yaziid bn zureyc qaala xadaana yunas bn yaziid yuunus bn cubayd can camr bn saciidin can abi zurcata bn camr bn jariir can jariir bni cabdillaahi awowis wey yarwi can jaddihi jariir bni cabdillahi albajali radia allahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sala allah aleyh wasalam nabigaan arkay oo yalwii duubaya naasiyata faras faraska foodiisii biisbicihi fartiisa saa ugu duubaya yalwii markaa faraskii yani madaxa saa u taabanaayo oo foodiisa tima uu leeyahay shaash buu leeyahayoo saasuu madaxa u leeyahay nabiga alay salam dhowrkiisa timaha uu leeyahay faraska leeyahay wahuwa yaquulu uu leeyahay alkhaylu farduhu macquudun binawaasiiha markuu fooda saa u qabtay wuxuu yidhi foodooda waxaa lagu guntay alkhayru khayr ilaa yowma alqiyama laga gaaro khayrkii wuu fasira wuxuu yidhi alajru ajir oo ajir iyo hawaab aakhara ah iyo walqaniimatu qaniimo ayaa lagu guntay qaniimana waa lagu helaa haddee lilfarisi alaaa asub waxadaanii zuhayr بن xarb xadaana ismaaciil bn ibraahim بن abubakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic can sufyaan kilahuma can yunis bihada isnaad milahu xadaana moxamed bn cabdilah bn numer xadaana abi xaw xadaana zakariya bnu zaa'idata can caamir shacbi can curwata albaariqi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi alkhaylu farduhu macquudun waxaa lagu xidhay fii nawaasiha foodeeda alkhayru khayr ila ywmi alqiyaama alajru baa lagu xidhay walmaqnamu haniimo qala xadana abubakr bn abi shayb xadana ibnu fudayl maxamed ibnu fudayl ibnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdi can xusein ibn cabdiraxmaan asuleymi can shacbiyi caamirkaa soo marray wey can curwat albaariqi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi alkhayru farduhu macquusun waxaa lagu guday lagu xidhay binawaasiha foodeeda alkhayru khayrkii yaa macquusun waxaa lagu xidhay binawaasi alkhayl fardaha foodeeda qaala faqiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuul alla bima daak muxuu yahay khayrka lagu xidhay qaala alajru ajri wlmaqnamu qaniimo ilaa yowma alqiyama laga gaaro qala waxadana isxaaq bn ibrahim akhbarana jariir bn cabdilxamiid can xuseyn bihada isnaad hayra anahu qaal qaala curwa wuxuu yidhi curwat ibnu jacdi iyo curwat lbaariq waa isku midu qaala xadaana yaxya bnu yaxya wakhalaf bnu hishaam abubakr bn abi shayba jamiican can abi lax wasalam bn sulaym alxanafi xaa waxadana isxaaq bn ibrahim alxandali bn abi cumar kilahuma can sufyaan jamican can shabiib bn qarqada can curwat albaariqi can الnabiy sala اllah alيه wasalam walam yadkur اlajr walmaqnama shay wfi xadiidi sufyaan samica curwat albaariqiy ayaa wuxuu maqlay samica nabi sal slam samica wuxuu maqlay curwat albaariqi oo samica nabiga nabiga maqlay sala allah alay wasalam simaac buu ku wariyey wa aclaa siyaq ladaa aclaa siyaq ladaa siiqat samaac weeyaan qala wxadana cubaydالlah bn mucaad alcambari xadana abi xaw xadana ibn muhana bn bashaar qala xadana maxamed bn jacfar kilahuma can shucba can abi isxaaqin cala alxayzaar bn xuraytin can curwa bn اljacd albaariqi can الnabiy sala اlه alay slam bihada walam yadkur اlajr walmaqna ma sheegin qala wxadana cubaydالlah bn mucaadin qala xadana abi xaw xadana maxamed bn muhana bn bashaar qala xadana yaxya bn saciidin kilahuma can shucba can abi tayax yaziid bn xumaydin can anas bni malikin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam albarakatu fii nawaasi alkhayr barakadu waxay ku jirtaa fardaha foodooda ku jirtaa oo laguma khasaarayo ajir iyo baraka laga heli ajiri aakhare iyo hanimo adduun qaala waxadaana yaxya bnu xabiibin qala xadaana khaalid cali bnu xaarid xa waxadaana maxamed bnu waliidin qaala xadaana maxamed bnu jacfar qundar qaala waxay dhaheen xadaana shucba can abi tayax samica anas yuxadid can nabiy sala allah alay waslam mil baabin wuxuu ku saabsan yahay maa yukrahu waxaa la nacam min sifaati alkhayr fardaha tilmaamahooda qaarkood in la naco farduhu waa kala najaaba waa kala najiibsan yihiin oo qiimaha iyo muxuu ahaa kartiday isku dhaafeen ay isku dhaafaan kuwa waxaa jira orodkooda iyo mudaawacada ay adeecayaan faariska saaran oo markuu xagga u iyo markuu xagga u iyo markuu la ku cararayo markuu wax ku ciirsanaya intaba yani loo boga ayaa jira loo boga sayid maxamed cabdilla xasan raxmatullaahi calayhi waa kii fardihiisa magacyo u bixiyo qaarkood aad bu u jeclaa odayaasha iyo dadka gabyaha yaqaan ayaa aad u garanaya marjac u ah waana duuban yihiin gabayihiisii in badanoo ka mid ahna waa in la dhegaysta waa iska fiican tahay ayib ah. ibnulqays waa kii dhihi jiray faraskii markuu ka hadlaya muxuu yidhi mufirin mukirin mukirin mufirin muqbirin mudbirin macan kajalmuudi sakrin xadahu saylu min caali samen ya yani wuxuu fard ku hadlayaa haddii uu yahay karri iyo hadday noqoto farri yani cararka iyo rawaal celiska iyo orodka iyo islaamidda iyo kuleexadka iyo kada waxaad moodaa buu yidhi kajalmuudi sakrin dhagax weyn xadahu saylu min carid oo daad meel kore ka soo tuuray oo kale si u wareegeysanayo faras sanacaasaa la rabaa marka kuwa marka aan la jeclayn baa jira qala xadana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba wazuhayr bn xarb abu kurayb qala yaxya abarna waqala aakharuuna xadana wakiic can sufyaan an sulaym can salm bn cabdiraxmaan can abi zurcata can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu ahaa yakrahu shikaala wuxuu nici jiray midka shakalan meela khayli fardaha wuu ku fasiri doonaa shikaal midka shakalan waxadaanaahu maxamed bnu numayr qala xadana abi xaw xadana cabdiraxmaan bnu bishir xadana cabdirazaq bn hamaam asancaani jamiican can sufyaan athawri ibnu saciid ibn masruuq athawri amiir lmuminiin fi lxadiid bihada isnaad bimila wazaada fi xadiid cabdirazaq washikaal shikaal waxaa weeye an yakuuna alfarasu farasku inuu yahay fii rijlihi lyumnaa lugtiisa midigta ah bayaadun caddi wa fii yadihi lyusraa midda bidixda ana ow amase fii yadihi lyumna wa rijli lyusra ana ayaguna ay maaratay midab kale leeyihiin maxaa qoran ina lugta caddahay lugtaa cad midda midigta ama midda midigta iyo iyo lugta bidixda jeeriga midigta ah iyo lugtiisa bidixda labadaasaa isdhaaf u cad saa waa lagu fasiray shikaal shikaal waa lagu fasiray ama mee hal mid bis aha cad inta kalena midab kale leeyihiin qala xadaana mxamed bn bashaar qala xadaana mxamed yani bn jacfar ha xadaana mxamed bn muhana xadaana wahb bn jariir jamiica can shucba can cabdillahi bn yaziid الnakhaaci can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayra can nabi sal slm mil xadiid wakiicu fi riwaayati wahab can cabdillaahi bni yaziid walam yadkur naqci fardaha hadda dee meelo ay weli ku baaqi yihiin waa jiraan soomaalidu laakiin inta badan waa wadamada waa ka zuureen manaadiqda soomaalida inta badan waa ka zuureen meel meel ay weli ku hadheenna waa jiraa aad baa loo tamadin jiray oo ay wax badan naafic u ahaayeen hadaad xoolo haddaad xoolo dooni xamara ag joog xilo dooni xamara ag soo mahen maamaha taasa baa xamaraha faras buu ahaa meesha imaamu shaafici uu yidhi <clears throat> man araada addunya facalayhi bilcilmi waman araada alaakhira facalayhi bilcilm ma axsan hadalkaas fiiri haddaad adduun doonaysana cilmiga cilmigaa laga helaa cilmiga baro haddaad aakhira doonayna cilmiga baro cilmiga laga sheegaya adduunya aakhiraba ugu fiicnaada waa cilmiga cilmiga islaamka cilmiga shareecada waay waaqiceenana maqhrati u ah macallin qur-aan xifdiyey oo shaqalaano meel iska taagnin oo isagaba iska diido mooyeene oo anigu atajarad lialab alcilmi inuu yidhahdo mooyeene maanta ma jirto alxamdu lilah soo saama fadlu min allah ah. laba sano saddex sano gudahood kadib shaqaa lagu helaa laakiin saaxiibkan buug oo dhan ku dhammaaday yuniform ku dhammaaday qalin oo dhan ku dhammaaday rusuum iyo fiis oo dhan iskugu tagtay ya siddeed sano oo bare iyo afar sano oo secondary ah balaas afar sano oo jaamacada iyo weli haddana shaqalaan yahay oo weelaha wareegwareegayaa oo derbiyaha fadhiya yaa sheekh naasir inuu ku daray sheekhan iyo kuwa beebebeebiya la dhaho labaatan sano iyuu dusha kaa saaraanay kana saddex sano gudahood buu lacagkii wixiisi la arkay gabadhna ka guursaday aabbihiina uu wax u tuuray u daray ya marka waa kaa haddii man araada adunyaa facalayhi bilcilm waman araada alaakhira facalayhi bilcilm ninkii adduunyo rabana cilmiga cilmiga shareecada qofka ilaahay barakadiisa quruxdiisa wanaaggiisa xasiloonidiisa nadaafadiisa nuurkiisa ya facalayhi bilcilm dhibaata haysata dadka kale ee aan ilaahay majaalista cilmiga iyo meelaha khayrka iyo masaajidda aan ku xidhnayn dhib baa jira dhib baa haysata foolxumo badan baa haysata nadaafad darro badan baa haysata qalaq iyo stress badan baa haysta dhibaato iyo culaab iyo culays ay waalidka ku yihiin baa haysta oo culays ay ku yihiin murug iyo walbahaar mar walbaba araggooda laga naxaayo yaa haysta marka waxaa weeyaan waa ka dariiqii salaamada iyo nabadgelyada wallahu yadcuu ilaa daari salaam waddadii nabadgelyada ay daarusalaam lagu aaday waddada cilmiga iyo shareecada iyo khayrka weeyaan ee qofkii rabaa inuu ka liibaan ka liibaan bismi llahi raxmaan raxiim baabu fadli ljihaadi walkhuruuji fii sabiili illah jihaadka iyo fii sabiili illah oo loo baxo fadliga ku sugan xadaanii suhayr binu xarb xadaana jariir can cumaarata w bnu lqaqaac can abi zurca an abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi tadamana allah ilahay wuxuu u kafaalo qaaday liman kharaja fii sabiilihi qofka waddadiisa u baxa laa yukhrijuhu uuna bixinana ilaa jihaadan fii sabiilihi jihaad waddadeeda uu ku jihaadayo mooy wax kaloo saaray ma jirto wa iimaanan iyo rumayn uu bi-an rumaysan yahay iyo wacdigeyga iyo amarkayga wa tasdiiqan rumayn u birusuli rusushayda uu rumaynaayo muballiqiintaha fa huwa qofka noocaasee niyaddaa wanaagsan ku baxay calaya korkayga daaminun waxaan u damaano qaaday an udkhilahu ljanna inaan janno geliyo hadduu dhinto ow arjicahu aan soo ceeliyo ilaa maskani reerkiisa alladii kharaja minhu ka baxay naa'ilan xaaluu helay maa nala wuxuu helayo min ajrin ajir aw haniimatin haniimaa waladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nabi moxamed naftiisa gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay maa min kalmin dhaawac ma jiro yuklamu la dhaawici qof fii sabiililah lagu dhaawici ilaa jaa waa imaanaya kalmigii iyo dhaawicii yowma alqiyaama maalinta qiyaamo ka hayatihi sidiisii asagoo ah xiina goortii siduu ahaa kulima la dhaawacay asagoo ah ayuu imaanayaa oo dhiig ka muuqdo lownuhu midabka haddaad fiiriso lownu damin waa dhiig midabkiis wa riixahu suudhase miskun riixu miskin miski udeegii weeyaan dhiiggii oo sida u socda dadkaa la tusaya qofkan isaga ah in ilaahay ka aqbalay shahaadadiisii ayaa la tusaya mujaahid uu yahay ayaa la tusi meesha dadka qaarkood iyagoo biiri qansax qaba caloosha qaadila muleefa oo dhadhacaya kuwii ribada iyo xaaraanta cuni jiray iyo kuwii zinadii xumaanta ku dhici jiray iyo kuwii qadarka iyo ballanka baxa lagu yaqaanay fadeexa ay la soo baxayaan kan asaga waxaa weeyaan waxaa la tusayaa dhiiggiisii oo muuqda laakiin udgoonkiisa miskigiisii ay macsharka iyo dadka arkaayaan oo helayaan waa udgaayaan maxaa yee ilahay dartiibuu dhiiggan u daatay wixii ilahay dartii kaaga imaadana wanaag iyo qurux baa lagugu bedelaya miski baa loo bedelay dhiigga urayay maaha wladii nafsu muxamadin biyadii baan ku dhaartay lowlaa an yashuqa inuu dhibo haddaana ka baqayna cala lmuslimiina muslimiinta korkooda maa qacadtu ma fadhiisteen oo ma hadheen khilaafa sariyatin ciidan jeysha oo weyn iskaba dhaafe khilaafa sariyatin ilaalo gadaasheed kuma hadheen oo intaan sagootee ma hadheen taqsuhu duulaysa sariyaduba fii sabiilillahi ku jihaadaysa abaddan werigay kama hadheen walaakin laa ajidu heli mahayo sacatan wax oo u waasa noqon karo dhammaantood oo fa axmiluhum aan ku xumbaaro gaadiid aan ayagoo dhan wada siiyo inakiciya aan dhaho oomaha helaayo mar walba u heli maayo walaa yajiduuna ayaguna ma wada helayaan mar walba saacatan wax u waasca noqdoo gaadiid iyo sahay ah yashuqu waxaana dhibi calayhim korkooda an yatakhallafu inay iga harhaan canii aniga oo baxay inay iga haraanna way ka walbahaari u dhib bay u arkaan ayagaa dartood baan u tanaasuli waladii nafsu muxamadin biyadii baan ku dhaartay lawadidtu waxaan jeclaan lahaa anii akzuwa inaan duulo fii sabiili illahi aan ku duulo oo faaqtula la ii dilo uma aqzu haddana aan duulo fa uqtalu la ii uma aqzu aan duulo oo fa uqtalu la ii saddex jeer buu garsi riwaayadan bima lisaaxibi ashahaada min manaazilin caaliya wa maraatibin saamiya qofka mujaahidka ee fii sabil illah ku dhintay maraatibta uu leeyahay darteed ayuu nabigu saa u leeyahy alayh salaam in lay dilo aan shahiido haddana aan shahiido haddana aan shahiido fii sabiili illah waxadadana waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa dirwatu sanaam ilislam baa la dhaha jihaadka oo waa meesha islaamka laga waardiyeeye wey islaamka meesha u koraysa baalka ayaa lagu tilmaamay halkaasaa islaamka laga waardiyeelaya oo ninkii cabathulcaabifiin wixii ciyaaraya oo diinta rabbi inay ku ciyaaraan oo ay muslimiinta addoonsadaanoo gumaystaan ayaa lagala dagaalamaya waxadadanaa saasa loogu talagalay diintaasna inay faafto wax hor istaaga aysan jirin meel walba ay gaadho waxadadanaa abubakar bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bin alcalaa qaala xadaana ibnu fudayl maxamed can cumaara bi hada isnaad qala xadana yaxya bnu yaxya akhbarana mugiira bin cabdiraxman alxizaami can abi zina cabdullah bn dakwan an acraj can abi hurayra can nabiy sala allah aleyh ali wasalam qala takafala allahu liman jahada fii sabiili qofkii jihaad fii sabili ku jihaada wuxuu ilahay u kafaalo qaaday damaanana waan soo marray laa yukriju uuna bixinaynin min beyti gurigiisa uuna ka saaraynin ilaa jihaadun baasaari fii sabiilihi uu ku jihaadayo niyad kale ooma socdo xoolo aad soo heshid iyo aad wax soo maaragtay qolo ka adkaatid iyo ma ahee jihaad fii sabiili illah wa tasdiiqu kelimatihi kelimada ilaahay iyo awaamirtii qur-aanka ehe jihaadka ku saabsaneed isagoo rumaysan aaminsan qofkaasaa ku baxay bian yudkhiluhu u ballan qaaday inuu geliyo aljanata jannada u kafaalo qaaday ow yarjicu uu soo celiyo ilaa maskanihi ladii gurigiisii wa kharaja minhu ka baxay maca maa naala asagoo wato wuxuu gaaray oo min ajrin ajr ow haniimatan haniima mar waxaa dhici karta qofku inuu haniimo soo helo ajirra waa haystaa kolle waxaa inuuna soo helin ajir kaamil u oo waxba ka nusqaamin ayuu soo helayaa qala xadaana cmr naaqid wزuhayr bn xrbi qala xadaana sufyaan bn cuyayna an abi zina an xaris an abi hurayra can الnabiy salى اllah alيه ali waslama qaal laa yuklamu lama dhaawaco axadu qofna fii sabiili ilahi laguma dhaawaco jidka ilaahay wallahu ilaahay baa aclamu yaqaana biman yuklamu qofka la dhaawaci fii sabiilihi wadadiisi eh marka waxaa weeyaan qasadkaad raba in hagaagsanta ikhlaas iyo niyad wanaag waa inuu yahay dagaalka iyo jihaadka fii sabiili اllahi ayb ilaa hadduu imaado qofkii la dhaawacay ee jihaad ku dhaawacmay ilaa jaa waa imaan yowma alqiyaama qiyaamaha wa jurxuu dhaawiciisii oo yacubu yadcabu shubmaayo daadanaya yasiil daadanaya dhiigoo socda allownu midabka lownu damin waa dhiig midabkiis wariixu suu dhusay riixu miskin miski suudhi ama muxuu ahaa caraftiis weeyaan caraf riwaayo kale imaan doonta caraf caraftii iyo udgoonkiisa waxadana moxamed bnu raaficin naysaabuur xadadana cabdiraaq xadadana macmar can imaam bnu munabihi qaal haadaa warkan soo socda isu xidhanaya silsilada amaa waa silsiladii uu xadaana noo sheegay abu hurayrata can rasuulilahi nooga warrama calayhi salaam kasoo goosa fadakara wuxuu sheegay axaadiida minha in ka mid ah wa qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi kullu kalmin dhaawac kasta oo yuklamahu lmuslimu muslimka la dhaawacaya fii sabiilillahina lagu dhaawici uma takunu ahaanuma takunu waxay ahaanaysaa yowma alqiyaama maalinta qiyaama ka hay-ata sideediidaa waqtigii ay ahayd ducinaad la muday oo la duray tafajaru waxaa ka burqanaya daman dhiiggii allawnu midabku lownu damin waa dhiig midabkii waalcarfu caraftiiyo udug uduguna carfu lmiski miski caraftiisu wey inaguna caraf baa dhaha ariguna caraf buu dhahaa walcarfu wa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi waladii nafsu muxamadin biyadii baan ku dhaartay lowlaa an ashuqa cala almu'miniin mu'miniinta inaan dhibo haddaanan ka baqaynin oo xogow ay mashaqo iyo culays iyo ay dareemaan maa qacadtu kama hadheen oo ma fadhiisteen khalfa sariyatin ilaala baxday gadaashees taqsuu fii sabiili sabiilillahi duulaysa kama hadheen maxaa yeele raaciddeeda aan raacayo mashaqiya culays bay ku tahay walaakin laa ajidu heli maaya saacatan fa axmiluhu wax uwaasac noqon karo oon gaadiid oon saaro oo aan ku kaxeyana ma haysto walaa yajiduuna saacatan ayagana iskuma filla ma wada haystaan fayatbicuuna ay raaci lahayen haday haysan lahaayeen walaa tadiibu anfusahum naftoodana diib kuma noqonayso an yaqcuduu inay haraano fadhiistaan bacdii gadaasheeda oo nabi maxamed oo baxay inay haraana ma jecla markaa kuwaas dartood yaa marra jaysh weyn oo lawabixi baa laga dhigay marra sariya oo nabiga alay slam uu ka hadhi si saxaabada oogu baaqi noqdo xadana ibn abi cumr qala xadana sufyaan can abi zinaad cabdulahi bn dakwaan an acraj cabdiraxman bn hurmus can abi hurayrata qaal samictu rasuula allahi sala allah alay waslam baan maqlo yaquulu lowlaa an ashuqa cala lmuminiin muminiinta ilaa dhib haddaana ka baqaynin ma qacadtu khilaafa sariyatin ilaa la gadaasheeda ma hadheen bimili xadiiii wabihada lisnaadi waladii nafsii biyadii lawadintu waxaan jeclaan lahaa buu yidhi silsiladkaas anii uqtalu in la dilo fii sabiili illahi jidka ilaahay uma uxyaa laysoo nooleeyo bimil xadiid abi zurcata can abi hurayra jaabir aabbihiis cabdullahi bnu camar markii uu shahiiday yooma uxud ilaahay buu toos oola hadlay markaasaa la yidhi maxaad rabtaa wuxuu yidhi ilaahu dib ii celiyo aan soo dagaalamo soo jihaado haddana aan soo dhintay waxaa la yidhi qof dhintay ma soo noqonayo wakhtigiisa ilaa laga gaaro taasaa horraysay qof dhintay dib ooma soo noqonayo ilaa qiyaamo laga gaaro waxadaثna moxamed bn muhanى qala xadaثna cabdulwahaabi can اthaqafiyu xaa waxadaثna abubakr bn abi shayba qala xadaثna abu mucaawiyata xaa وxadثna iبn abi cmر xadثna marwan بn mcaawiya kulhm can yaxya bn سacيid can abi salix الsamaan abi saman abu salix الsamaan wasmhu dakwan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali waslm nabig wuxuu yihi lowlaa an ashuqa calىa ummatii ummadayda inaan dhiba haddana ka baqaynin wax allah wx ummadda dhibi buu nabiga oga bi'i jiray salى الlah alيه wasalam raxmaddii ilaahay siiyey iyo ra-uufnimadii iyo raxmaddii uu ku tilmaami weeyaan ah, casiizun calayhi maa canidtum buu ilahay wixii culays iyo dhibkiinaa waa nabiga ku culus markaasuu waxyaalaha qaar oo ajriya tawaab laga helaayo ayuu oga tegay jiray amay culays ku noqotaa ummadaada amay culays ku noqotaa ayuu nabiga alay slam oga tegi jiray lowlaa an ashuqa calaa ummatii laa axbabta waxaan jeclaan lahaa anlaa atakhallafa inaana ka harin khalfa sariya ilaala gadaasheed naxwa xadiiii qaala xadadanaa zuhayr bnu xarb xadaana jariir can suhayl can abiihi can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam tadamana allah ilahay wuxuu u kafaalo qaaday liman qofka kharaja bacay fii sabiili ilaa qowli maa takhallaftu kama hareen khilaafa sariyati taqsu fii sabili illahi tacala ku duulaysa inaan yani shahaado iyiyuu rabi nabi alay slam fajamaca allahu lahu bayna alnubuwati wاlrisaalati washahaada biabi huwa ummi sala allahu aleyh waalih wasalam ilahay waa u kulmiyey nabinimo iyo rasuulnimo iyo shahiidnimo yuu iskugu daray oo suntii sanadkii toddobaadee hijrada khaybar ay yuhuudda ay islaamta yuhuudda ay ugu dartay hilibkii loo qalay ee lagu casuumay suntii baa nabiga calayhi salaam uu dambeyntii uu dhintay marka gacan cadow ayuu nabiga sababsaday calayhi salaatu wasalaam isaga iyo khulafadiisii inta badneedba cumar iyo cuhmaan iyo cali intaba waa la dilay ayb wallahu aclam billahi tawfiq sala allah waslama ala nabina mxamed